الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرقائق أو كتاب الرقاق wuxuu ku saabsan yahay alriqaa'iq waxyaalaha qofka qalbigiisa jilciyo ee naftiisa daahira ee sifeeya ee iimaanka ziyaadiya ee kordhiya cabsida allana ku badiya in laga sheekeeyo qofka waxa ma'aalkiisa ay tahay iyo waxa uu ku dambayn doona adduunyadan faaniyada marka laga tago kadib adduunyada inta la joogana fitanteeda iyo meesha lagu fidnoobaayo looga deego wuxuu ka hadli doonaa alfitan qaar ka mida ah in kastoo alfitan uu imaan doono aljanna waannaar altawba arrimahaasuu ka hadli doonaa baabu akari ahli ljannati alfuqara ahlu jannaha waxaa ugu badan waxaa janno gala dadka fuqarada ah ee adduunyadu aynan mashquulinin ee cibaadadoodii iyo xuquuqdii alla uu ku lahaa gudanaya kuna sabraaya faqriga yaa ahlu jannaha ugu badan waa faqiirka sabray ee saabirka ah ee muxtasibka ajirka alla ka raadiya ee faqrigaasi iyo duruufta adduunyada aan ku darsanin inuu aakhiradiisa iloobo cibaadaadka iyo waajibaadka ka tago qofkaasaa fuqarada la ammaanaya marka alghaniyu shaakir waalfaqiir almuxtasib faqiirka ajirka raadsanaya ee sabraaya iyo qaniga shaakirka ee alla ku shukrinaya waddadii lagu talagalay marinaya qaninimadiisii ayaa la tartansiiyaa wa aktaru ahli naari innisaa ahlunaarka waxa ugu badan naar galana waa haweenka wa bayaan alfitna biinnisaa haweenka oo lagu fidnoobo oo fitantoodaasi iyo dhibaatada ay wataan ama fitantoodaasi dadku waa idku faydnoogaan taana waa la caddaynaya qaala xadaana xadaad bnu khaalidin qaala xadaana xamaad bnu salmaxa xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana mucaad bnu mucaad alcambari waxadaanii moxamed bn cabdilacla qaala xadaana almuctamir ibnu sulaymaan xa waxadaana isxaaq bn ibraahim alxandali qaala akhbarana jariir ibn cabdilxamiid adnabi kulluhum can sulaymaan ataymi ayay ka wariyeen intaa hore haddana waa bilaabay xaw xadaana abu kaamil fudayl ibn xusayn aljaxdali walafda lahu xadaana yaziid bn zuraycin xadaana taymiya can abi cuثmaan annahdi can usaama bn zaydin radia allahu canhu qaal <clears throat> qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi qumtu calaa baabi aljanna jannada albaabkeedii baan istaagay buu yidhi isagoo nuri dhibaanin oo nool ayaa janniya naar labadaba la tusay adduunka isagoo taagan oo soo jeedana waa la tusay nabiga calayhi salaam oo salaad ku jira waa kii salaatulkusuufka lagu tusay isrihii la dheelmiyey jismigiisii iyo ruuxdiisana waa la geeyey nabiga calayhi salaam ru'yo oo ru'ya almanaamiya oo ayadana la dheelmiyeyna waa lagu tusay nabiga calayhi salaam wa ru'ya alambiyaa'i waxyu intaba nabiga jannada iyo naartale waa la tusay dadka galaaya iyo waxay ku galaayeenna waa loo sheegay albaabkii jannadan istaagoo fa idaa caamatu man dadka ugu badanee dakhalahaa galaya almasaakiinu wey dadka masaakiinta ugu badan waa dadka ambiyada rumeeya marka u horaysaba waa dadka xaqa markii loogu yeedho wax caraaqiil iyo xadhko kaleoo ku xidhxidhan ma jiro ayuu markaaba xaqa ay fahmeen toos bay ka qaadanayaan meesha dadka kale ama aqniyada xoolaha leh ama maalqabeenka ama madaxda ah waxyaalo kalaa xidhaaya ama kibir ama xukun ilaashi ama waxyaalo noocaasa ah reereebaya laakiin kan hadduu xaqaa ka horu ka rumaynaya waidaa asxaabu ljaddi aljad dadka qanaaciraha iyo maalka iyo dhaqaalaha leh muslimiintana ah marka ay kuwii masaakiintaa jannada galeen maxbuusuuna kuwa la xabisay wey ayagu meel baa lagu hortaagan yahay oo shilinba shilin baa la weydiinayaa minayna ayna iktasab wa ilaa ayna anfaq labadaa su'aalood baa u taalla xaggee ka keenay shilinkan xaggeese ku bixiyey xisaabtaas iyo xisaab xigmadadaasaa lagu hayaa kan kale ee faqiirkaa ah hadduuba su'aalihin la weydiiyey wax kumanoo xooloo la weydiiyana aysan jirin horuu jannada ka aadaya isaga waa la sii doonayaa kuwii maalqabeenkana shan boqoloo sanay ka dambaynayaan ilaa asxaabannaar asxaabunaar oo ayagu aan sii joogaynin oo ayagu ayaguna toos baa naartooda loo gelinayaa wax la xisaabo oo camal oo saalax ay wataan ma leh kuwaan ayaguna naarta hore u gelayaan fuqaradana jannada toos u gelayaan intii marka muslimiinna ahayd dhaqaalaha iyo xoolaha iyo adduunyada ku mashquulay kuwana xisaab lala gelayaa ilaa asxaaba annaar faqad umira bihim ahlu naarkii waxaa loo amraaya ilaa naar inay galaan wa qumtu calaa baabi naar albaabkii naartaan istaagay buu nabigu yidhi sala allahu calayh waaalih wasalam faidaa caamatu man dakhalahaa dadka u badan ay galayaan nisaa haweenka weeyaan haweenka sababtoodana waa la sheegay nabiga calayhi salaam afkooda lagama badbaado lacanad iyo xan shaqadaasay u badan yihiin oy ku ibtilaaysan yihiin xagga zawjka midii reer lehna ninkeeda xaqiisa inta badan iskama dhowrto oo nicmadiisa ma qirto ma shukriso arrimahaasay u badan yihiin khayraadka marka laga hadlayana waa badartaa indhahda macallinku ah waxaa inta badan khayrka muujinaya masaajidda buuxa ee waxbarashada ku jira ee dacwada iyo diinta faafinaya ee jihaad aadaya ee xaj u socda markii laysku fiiriya raggii haweenka raggaa badan raggaa badan haweenku waa ka yaryihiin marka iyagoo afqaashiga culayska dembigana ku badan yahay iyo xataa xagga kalena dadaalyari ay la dheer tahay marka sidaa la leeyahayna waxaa weeyaan dad wanaagsan oo fiicanoo fara badan ayay leeyihiin gabdhuhu oo wixii diintan iyo islaamka nuurkiisa marku bilowda u horreeyey ee garab istaagay haween bay ahaayeen khadiija bintu khuwaylid radia allaahu canha umulmu'miniin awalu shahiida fi lislaam qof diinta islaamka ku shahiida oo loo dilana waxaa ugu horraysa gabadha ugu horraysa nusayda umu camaar marka gabdhuhu dowr bay leeyihin iyaguna kifaaxa iyo jihaadka iyo diinta iyo dacwadu ilaa qiyaami saacana way soconayaan way wadaan laakiin dhinaca kale kifadooda xagga kale waa laga xoog badan yahay wey ambiye iyo rusul midna ma leh xadaana zuhayr binu xarb xadaana ismaaciil bin ibraahiim can ayuuba can abi raja alcudaaridi qaala samictu ibna cabaas baa maqlo yaquulu la qaala muxamadu sala allahu calayh waali wasalam rasuulkeenna wuxuu yidhi ialactu fi ljannati jannadii baan daaracdoon fiiriyay o waxaan arkay akara ahliha dadka ugu badan alfuqaraa fuqaraay bay yihiin wadalactu fi naari naartimaa saa u fiidiyey fara'aytu caamarka agtara ahliha anisa haweenka ugu badnaa waxadaanaa isxaaq bin ibraahim aqbarana haqafiy cabdilwahaab akhbarana ayuu bihada isnaad qaala waxadaana shaybaan bnu faruuqa xadaana bilash xadaana aburaja can ibni cabaasin an nabiya sala allah alay sl dalaca fi nnaar fadakara bimidli xadiida ayooba qaala xadaana abu kuray maxamed binu cara xadaana abu usaamata can zayd zayd saciid bn abi caruubata qaala samica aba raja alcubaarij can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qala rasuulu الlahi slى الlaه عlيه waslm nabig wuxuu yidhi fadakra bmثlhi qala xadana cubaydاllahi bn mucaad alcambari xadana abi xadana shucba can abi tayac yaziid bni xumaydin qaala kana limuarifin muarif bn cabdillaahi shakiir waxaa u sugnaa wuxuu lahaa imraataana laba naagood laba xaas buu qabay macnaha fa ja'a wuxuu ka yimid min cindi ixdaahumaa labada haweene uu qabay middood ayuu xaggeeda ka yimid faqaalat ilukhraa midii kale loo soo wareegayba waxay tidhi ji'ta min cindi fulaana hebla gurigeedaad ka timid soo maaha hebla xaggeedaad ka timid faqaala wuxuu yidhi ji'tu min cindi imraan ibni xusayn cimraan ah, binu xusayn asaxaabiy aljaliil abunajuud ayaan ka imaaday gurigiisii iyo xaggiisaan ka imaaday xaggaasa uu cilmi noo soo akhrinaya faxadaanaa wuxuu noo warramay ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala inuu yidhi ina aqala saakini ljanna nisaa jannada inta kuwa degaaya waxaa ugu yar haweenka haweenka ugu yar laakiin haddee uuna moodo inuu islaanta iskaga fujinaayo xaggeed ka timid hiblaaad ka timid wuuna ka yimid cimraan bin xuseen oo laga yaabo ama xalqadiisa inay ka horraysa ama ka dambaysa maridda haweenka xadiiduu ka maqlayna waa soo dariishaday oo ah haweenka jannada waxa degan ayaa ugu yar dabcan markii laga fiiriyo maca xawrlicinta laysku daro waxaa ka badan intaasoo laalaaba haweenka ka badan ninkastooo ahlujannaha laba haweena buu leeyahay jannataan wuxuu leeyahay laba haweene oo laba janno oo mid walbaba ay maarata haweenu joogaan qaarkood ilaa sabciin baa la gaarsiiyaa qaar camalkooda saalixay wanaagsan ay la yimaadeen oo kuwa waa kii xadiidkii ahaa nabiga calayh salaam uu yidhi man kadama haydan wa huwa qaadiru an yunafidu naadaahu llahu calaa ru'uusi alkhalaa'iq xataa yukhayira min alxuuri alciini maa shaa yacanii intuu rabaa khiyaar loo gelinaya qala xadana mxamed bn waliid bn cabdilxamiidin qala xadana mxamed bn jacfar xadana shucba can abi taya qala samictu muطarifan yuxadiثu anahu kanat lahu imrataani min xadiid mucaad nam qala xadana cubaydاllahi bn cabdilkariim abu zurcataha qaal xadaana ibnu bukayrin xadaana yacquub bn cabdiraxmaan can muusa bni cuqbata can cabdilkariim bni diinaar can cabdillahi bni cumar qaala kaana min ducaa'i rasuuli illahi sala allah aleh wasalam nabiga ducadiisa waxaa ka mid ahayd allahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa mahangelayaa min zawaali nicmatika nicmadaadna siisay nugu galladaysatay inay naga zuusho diin iyo dunye iyo amni iyo ammaan iyo caafimaad iyo maal nicanta aad nagu galladaysatay ilaah waa naga zuulinin wa taxawuli caafiyatika caafiyadaada iyo nabadgelyada iyo salaamada iyo nabadadna siisayna wareeggeeda inaad naga wareejisan inaan kaa mahangelayaa wafujaati niqmatika adiga cadhadooda iyo ciqaabtaada deg deg ahna kaa magangelaya nagu soo kadiso ayaa ilaah kaa magangelaya wa jamiici sakatika cadhadaada dhammaanteed baa ilah kaa magangelaya taas ku ducaysan jira nabiga sala allah aleh waali wasalam ducadu waxana waa tacawud iyo wax ilaah laga magangelayo waxana waa dalab wax ilaah laga dalbaayo ood rabta inaad hesho xusuul khayr iyo muxuu ahaa dafcu shar xadaana saciid bn mansuurin xadaana sufyaan wmuctamir bnu sulaymaan can sulaymaan ataymi can abi cumaan maadi can usaam bni zaydin qaal qaala rasuulu lahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi maa taraktu kama tegin bacdii gadaasheeda fitnatan balaayo hiya adaru ooga dhib badan cala rijaali ragga min anisaa haweenka wax fitna oo ragga uga daran haweenka ma arkin buu nabiga kama tegin sala allah alay wasalam inta ragga ku fidnooda ugu badan yihin haweenku fitnada ka soo gaarayso ama midii xaaska uu qabay ha ahaato dhibka iyo culayska iyo meelaha ay ku sababayso inuu galo xoolo keen hadday tiraahdo inuu xaaraamba raadiya laga yaaba ku fidnoobo ama maahe cibaadadiiyo daacadii kaga mashquulo ama waxbarashadiiyo tacliimta oo oga tago way dhacdaa ayada iyo caruurta iyo waxo dhan waa fitna qur-aanka ab ilahi ku sheegay subxana wa tacaala waa kii nabiga lahaa majhala mabkhala waa kii lahaa nabi calayh isalaatu wasalaam jahli bay kugu sababi bakhaylnibay kugu sababaysaa iyo muxuu ahaa jubni iyo fulaynimo majbana kuwa kale de haweenka kalena sidoo kale oo araggoodii oo fitna ah oo fitnadaasi u socoto waxba dhici karto faaxisho iyo xumaan weyn qofka inay sabab ugu noqoto marka fitna ragga ooga daran haween kama tegin buyuri nabig sala allah aleh ali wasalam xadaana cubaydullahi bnu mucaad alcambari wasuwayd bnu saciid wamuxamed bn cabdillah cala jamiic an muctamar qaala ibnu mucaad xadaana muctamar bnu sulaymaan qaala abi wuxuu yidhi sulaymaan bnu darkhanatayni xadaana abu cuثmaan nahdi can usaama bnu zayd bnu xaarifata wasaciid bnu zayd bnu camr bn mufayl saxaabiyaani jaliilaan weeyaane annahumaa xadaaa waxay ka warrameen can rasuulilaahi sala allah alay ali wasalam annahu qaal maa taraktu kama tegin bacdi gadaasheeda fi naasi dadka dhexdiisa fitnatan fidna aldarro ooga dhib badan cala rijaali ragga min annisaa haweenka qaala xaddaana abubakr bin abi shaybata wbnu numayr qaala xaddaana abu khaalid axmer sulayman xaw xaddaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana hushaym bn bashiir xaw xaddaana isxaaq bn ibraahiim akhbarana jiri kulum can sulayman itayni bihada lisnaadi bimilihi oo milahu kaa haddaan soo maray cabdilla cala buu mutaabicinaya sulaymaan taymi ayaa wax mutaabicinaya ama kulow can sulaymaan taymi bihada isnaad marka jariir ayaa wuxuu mutaabicinaya raggaas sulaymaan ka warinaya riwaayada hore qaala xadaana maxamed bnu muana wamaxamed bnu bashaar qaala xadaana maxamed bnu jacfarin qunta xadaana shucb bnu xajaaj can abi maslamata qaal samictu abaa nadrata yuxadiu can abi saciid alkhudriy can nabiyi sala allah aleh ali wasalam qaal ina adunyaa adduunyadu xulwatun macaan wey khadiratun cagaar waa wax macaan adduunyadu oo dhadhanka iyo qofku inuu helo oo raadiyo wax laga dhargi maba ahaba xulwa khadira waa cagaar oo indhaha ayay u roontahay inaad maal hesho ood xoolo hesho oo waxaa hesho oo waxaa waxaadan waxdan cunayninba xataa inaad iska yeelata iska jeceshahay waa sida cagaarka loo rabo oo kale oo loo jecela in la dadaawadoo kale iyo adduunyaduna cagaar u tahay wa in allaha ilaahay se mustakhlifukum fiiha adduunyadaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inii khaliif yeelay oo ingu mas-uul idiga dhigay fayanduru wuxuu fiirinayaa kayfa sida aad tacmaluuna u camal fashaan adduunyada wataas inaad macaankeeda iyo cagaarkeeda ku hotoontaan ood adduunkii israacisaan ood aakhira aad ku ilowdaan ood cibaado daaca ka tagtaan iyo inaad cagaarkeeda iyo macaankeeda aakhare u adeegsataan saas jannadii iyo jannaatu cadlin cadnin iyo muxuu ahaa firdowsalacla aad ugu gadataan meeshaasoo cagaar iyo macaan iyo caafimaad iyo noolan aan dhammaanaynin iyo barwaaqo aan go'aynin halkaasay taallaa taa in lagu iibsado iyo in maahe lagu kadsoomo waxaan yara dhaldhalaalkaa ah, ee quruxda adduunyada ah fayanduru wuxuu fiirin kayfa tacmaluuna saaad u camalfalaysaan fataquu dunya adduunyada ka dhowrsada iska ilaaliya wataquu nisa haweenkana iska dhowra fa ina awala fitnati banii israa'iila reer banu israa'iil fitanta ugu horraysay ku dhacday kaanat fi nisaa haweenka xaggooday ahaayeen dhinac haweenka laga soo galay oo raggooda ku balaayay oo ku fidnoobay wفي xadيiث iبن baشhاaر liyandura kayfa tacmalu suu u fiiriyo bsm الlah الرحman الرaحيم kitaabu tawba towbadii buu ku saabsan yahay الtawba الrujuuc ilى الlah in ilaahay loo laabto min almacaasi wاlaahaam dembiga laga laabto ayaa tooba la yidhaahdaa maca nadaamati shallaytana ay la socoto wa casmi anlaa yacuud waqalci اlmacصiya in qofka uu go'aansado inuuna xumaanta ku noqonaynin faraha kala baxo ka shallaayo ilaahay deena istikfaar iyo uu weydiisto dembidhaaf baaba qisati asxaabi ilqaar nimankii godka galay buurta qaarka waa buuraha qorafiha ku yaalla qorraf bay galeen aalaaa halkii saddexdaha ragga ayaa qisadoodii watawasul iyo wabaabu tawasuli in lagu tawasulo alla loogu dhowaado bisaalixi alacmaal acmaasha wanaagsan oo ilahay camalkaa wanaagsan waxaa ugu sii atirada camal wanaagsanoo la timid way bannaan tahay oo khilaaf kama taagna tawasul bilacmaali asaalixaat acmaasha wanaagsan xadaثnii mxamed bn isxaaq اlmusayibi qaal xadaana anas yo caliy bn ciyaaw abaadamrata aha can muusa bn cuqba can naafic can cabdilaahi bni cumara can rasuuli اllaahi sal اllah alيh waalih wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi soo saa maaha ayib nabiga calayhi salaam qaal wuxuu yidhi baynamaa alaaatun xilli saddex alaaatu nafar saddex qof saddex nin ay yatamashawna wada socdaan oo haasaawi oo sheekaysani oo ay socdaan akhadahum waxaa meel cidlaa ku qabtay almadaru roob roobkii baa ku qabtay roobkuna wuxuu u baahan yahay meel laga galo looma adkaysan kara qalowgiisa iyo dhaxantiisa iyo qoyaankiisa marka meel laga galo ayay raadsadeen akhadahum almadar roobkii baa qabtay fa aawow waxay u dumeen ilaa qaarin qorraf fii jabalin buur ku yaalla meel god aho buur ku yaalla ayay dhe halkan aangallo si biyaha iyo roobka inau dihin fanxatad waxaa ku soo hoobatay calaa fami qaarihim gadkoodii afkiisa waxaa ku dhacday oo ku habsatay sakhratun dhagax iyo sallax min aljabali buurta ka soo garaagaray dhagax weyn oo buurta ka soo kacay yaa afkii godkii ayintii u bannaanay ee ka baxaayeen ee ka soo galay afka kaga fadhiistay wax la riixi kara ma aha wax la qaadi kara ma leh meel qayro loo dirsan ma leh halkaasay ku jiraan mugdi bay galeen cadiidi bay galeen iftiin la'aan bay galeen fandabaqad calayhi markaasay ku daboolantay afkii bay dhakab kaga tiri faqaala bacduhum rag waa kii tashadee meesha haddii la galay waa la tashaday dhinac kasta waa la fiiri waxaa la ogaaday in xeelad iyo quwad midna aysan jirin awood ilaahay waxaan haynoo meeshan lagaga bixi kara aysan jirin allana waa arkaya meesha ku jiraan iyo culayska haysta awooduu kaga saarana waa leeyahay marka qof walba uu ilaahay xiriirkaad la lahayd iyo calaaqaad rabbi idin dhexaysay ku dhowow baa layidhi oo ilahay ku weydiiso faqaala bacduhum barkood baa libacdin waxay ku dhaheen unduruu fiiriya acmaalan warba acmaal fiiriya camiltumuuha aad samayseen saalixatan xaalay tahay mid wanaagsan lilaahi alla dartii au samayseen camal saalix ah oo waafaqsan sharciga lilaahina aho ikhlaas alla dartii ah bal ka fikir qof walbaba camalka kuugu qaalisan oo ilahay dartii u samaysay maanta bal ka fikir fadcuu ku ducays fadcullah ilahay ku barya tacaala kola biha ilahay aan ku barino lacala allah ilahay wuxuu mudanyaya yafurujuha inuu naga faydo cankum xaggiina uu ka fayde faqaala axaduu mid bilaaba wuxuu yidhi allahuma allow inahu sha'niya kaana lii waalidaan laba waalid baan lahaa aabbiyo hooyo shaykhaani duqoobay oo kabiiraani weynaaday wamra'atii xaaskaygana way joogtay weli waxaa dhinaca kala lahaa sabiyatun carruur yaryar siqaarun yaryara arcaa calayhim xoolahan u raaci jiray fa idaa araxtu markaan soo xareeya calayhim xoolihii korkooda xalabtu waan u lisi jiray caanihii fabada'tu biwaalidaya labadii dhashoo ku bilaabi jiray intaan islaan iyo carruur dhexa gelin labadii dhashoo waayeelkaa baan u dhiibi jiray fasaqaytuha waan waraabin jiray qabla bariya carruurtayda ka hor wa annahu sha'niyannaa'a waxaa dheeraaday bi aniga daata yowm maalin ashajaru geedkii baa igu dheeraaday yacnii xoolihii uu raacayey meel geedkaa afka u saar meeshaa rista la aad xogow halkaa dooggaa u kaadi hayar birbirgaara usug afkooda saan u fiirinayey waan fogaaday falam aati ma imaanin xataa amsaytu ilaa aan ka galabaystay ilaa gabalkuu ka dhacay maba soo gadoomin fawajadtumaa waxaan helay labadii waarigo qad naamaa saaxday oo qofka markuu waayeel noqdo hurdadiisa waa dhowdahay gadaasha dambana waa soo jeedaya habeenkii si marka horena waa ka waan iska kuurinaya qad naamaa way saaxdeen faxalabtu waxaan u lisay kamaa kuntu sidaan axlabu ugu lisi jiray ayaan caani usoo soo lisay faji'tu waxaan la imaaday bilxilaab gaawihii iyo dhiilkii anoo wada caanaha ayaan la imaaday faqumtu cinda ru'uusihima madaxooda agtiisaan istaagay oo caani meelo kor istaagay akrahu waxaan nacayaa an uqidahumaa inaan toosiyo min nawmimaa hurdadan inaan ka kiciyo waan nacaya oo intan yaray hurdada ay heleen inaan ka toosiyo wa akrahu waxaan nacaya an asqiya asibya carruurtii inaan waraabiyo qablahumaa labada waali hortood carruurta inaan siiyana waan nacaya oo inaan ka hormariyo carruurta sidii caadadayda khilaafsan ayaga inaan kiciyana waan diidaya wasibyatu carruurtiina yatawaaqowna waa qambinayaan cinda qadamay labadooda lugood hoosto ay qambinayaan caano nasiib ay leeyihiin waa imtixaan waalidkana waa iska hordaa meel carruurta ka shaqadha inay toosaan baa la rabay waa lagu imtixaamaya weeyaan ilmihii ooyo caanaha nasiire iyo waalidka iska khurinayo caawa la erooriyey falam yazal kama zuulin dalika arrinkaa daabi xaalkayga inuu yahay iyo wada'buhum xaalkoodii xataa dalaca alfajru waagi intuu ka baryey hurdo dheer bay galeen markaa waagi baa noo baryey markaa kadib baa lakakacay oon caanii siiyey fain kunta taclamu haddaad og rabbigow annii facaltu inaan sameeyey daalika arrinkaa asaga waxay ka ahayd ajirraadis iyo khayrraadis hadday saxdeen caanahoodana intuu u dhigo u daboolo ayagan carruurta soo jeedana ugu xoorasiiya xaq bay gaajo ahayse xaq bay leeyihiine way ahayd laakiin niyadda fiiri niyad wanaagga iyo baarinimada iyo sida qofka asagaa ah ugu qadarinayo waalidka tana wax weyna wax loo dhiga lahayn fain kunta taclamu haddaad ogta anni facaltu dalika inaan arrinkaa u sameeyo ibtiqaa'a wejhika wejigaada allow raadintiisa iyo inaad iga raadi noqoto fafruj lanaa naga fayd minhaa buurta weynan ugu fadhiyo sallaxa furjatan ilaahu faydid naga fayd furjadoo nalaha aan aragno minhaa xaggan asamaa cirki hadda waxaa aad iyo aad loogu baahan yahay in cirki la arko waxoogoo iftiina la arko ayaa aad loogu bahan yahay oxijin la helo bal cirka aan aragna ilah naga yerfay fafaraja allahu minha ilahay baa ka feeda furjatan wax yaroo duleela oo cirkii arkeen farra'u minha samaa cirkii bay arkeen intaas buu rajadii u soo celisay walaakharu kii kalea layihaah sooda wuxuu yidhi allahuma allow in kaanat lii waxaa ii sugnayd ibnatu cammin adeer gabadhii gabadhaan ma adeernahay oo axbabtuha aan jeclaaday kaashadi ma shayka ugu daran yuxibu rijaalu ragga ugu jeclaa nisaa haweenka caashaq baa igaliyo jeceel midka ugu darraa oo maskaxdayda iimaankayga dhacday wa dalabtu ilayha gabadhu waxaan ka dalbay nafsaha nafteedii gabadhii naayeerta ahaayeen ayuu damcay inuu jidhkeedii wax ka daydo oo nafteedii baan dalbay oon ka damcay inaan xumaan ku sameeyo wey fa abad gabadhii waa diiday gabadh cafiifada dhowrsoon bay aheede waa iska diiday xataa aatiiha ilaa looga keena mimaati diinaar boqol diinaar riwaayooyin kalea fasirayo caddaynaya gabadhan gabadhay qaraabo ahaayeen ilmaadeer ahaayeen waxbuu ka doonay way diiday reerkii baa waxaa ku dhacay abaar abaar baa ku dhacday maalintii dambe ayagoo kaalma raadiisa aadna u busaaradaysanoo tabar iyo muxuu ahaa dhaqaaliyadii ay soo kaxayso gaajanayso yay ninkii u timid markaasay deen waxa sii tiri waayahay fatacibtu waan raadiyey xataa jamactu ilaa aan ka kulmiyey miata diinaar boqol diinaar baan soo aruuriyey oo dahaba faji'tuhaa biha gabadhii baan u keenay dahabkii falamaa waqactu markaan fadhiistoon dhacay bayna rijlayha labadooda lugo dhexdooda halkaa markaan galay qaalad waxay tiri yaa cabdallah ilaahay addoonkiisa ittaqi allaah ilahay ka baq ayay ku tiri ah, addoon allah tahay allahna wuu ku arkaa naar ka dhowrso iyo cadho alle meeshan ayadaa walaa taftaxa furin alkhaatama meeshan bikaaradaa ilaa bixaqi jidkeedii inaad u soo marto nikaacay sharcigahaa ee haashaha inaad isoo marto mooyeene intan dhaqaalaha intaad ugu harowsato ood iga maartay faahaysta fursaddaasi xaaraanta ha ku dhicinoo bikaaradaa jebina bay tiri waa gabarka shaartiya laa taftax alkhaatama ilaa bixaqi xaqiisa waxaanayna ku furin albaabkan faqumtu canha markaasaan ka kacay yani ninkii asaga ahaa meesha uu taagan yahay waa meel xarija culus wey meel qofku uu inta badan dee wixii bannaanka markuu joogay uuba isxajin la'aaye halkaa uu gaadhay meel waxaa weeyaan waxa ka reeba ka celiya waa xaaladaadu culus ilaahay ka cabsadii ayaa ninkaasaa wadnaha u dhaaftay oo u callaala wixii hayoo dhanba ka saartay fain kunta taclamu ilaahay wahadaad og tahay anii facaltu inaan sameeyo dalika arrinka meeshaa inaan ka soo laabtay ibtiqaa'a wejika wejigaada anoo dalbayo ka baqaaya fafrujlana naga fayd minhaa buurta nagu fadhida furjatan faydid iyo duleel fafaraja lahum ilahay baa xoogo ka fayday laakiin haddana ma bixi karaan xoogo baa laga fayday mase ka bixi karaan wa qaala aakharu kiika saddexaadbaa wuxuu yidhi allahuma indii kuntu waxaan ahaa istaajartu ajiira dad baan soo ijaartay shaqaalo wax ii qabto shaqe ii qabta bifaraqi arusin dambiil doono shaqada ii qabta markaad ii shaqaysaanna waxaana siinayaa dambiisha baliiska ah falammaa qadaa camalah markuu shaqadiisii qofkii shaqaalaha dhammeeyey qaala wuxuu yidhi acdinii xaqii shaqadii waa bogay xaqagaysii fa carartu calayh waxaan u bandhigay faraqahu dembiishiisii oo idhi qabso fa canhu waaba nacayba waa ka booday miyuu saluugay ma noocau diiday waxay tahay mashaqada ugu badnayd waa ka badan wixian ku heshiinay buu ku doodayaa waxay ahaataba waa nacay wuxuu yidhi kaaba qaadi maayo iska dhaqaaq falama anna kama zuulin iskama cunine asracuhu inaan u abuuraayo abuur baaba ka dhigay iyo biriiski abuur beertaan la aaday markaasaan u abuuray xataa jamactu minhu waxaan ka gaday oo ka soo kulmiyey baqaran wa ricaaha loo iyo raggii raacayay ee qowsaaraha ee addoommaha lo iyo xoolaan ka gaday buui fa jaa'anii waadan buu ii yimid ninkii asaga ahaa ee beriiskiisii saluuga iskaga tegey faqaala wuxuu yidhi ittaqi allah hebelow ilaahay ka baqo walaa tadlimni ha i dulminin xaqii hayga dulmina xaqayga hadii beriiskaha ee dawaagii kaaga tagaysi qultu waxaan idhab waxaad aaddaa ilaa tilka albaqari loodaas faraha badan iyo waricaaha dadka raaciba fakhudhaa kaxayso faqaala wuxuu yidhi ittaqi illah war ilaahay ka baqo walaa tastahzii hagu jeeseesan bi aniga ciyaar iyo jeesees kama bixi karee lo iyo shaqaale iyo addoommo aniga ma sugaayo mana heelaayo mana lihiye intaydi bariiskeeda isiin faqultu waxaan idhi yidhi innii laa astahziu bika kuguma jeeseesaaye intaadi baan intaan kuu rogrogay oon kuu waday baa xoolaha yaan kaaga tabcay hud dalika albaqara looga kaxaysaanka hore waricaaha iyo dadka raacaya faakhada waa kaxaystay fadahaba bii waa la tegey fain kunta taclamu haddaad og tahay allow waawaad og tahay annii facaltu inaan sameeyey daalika ibtiqaa'a wajhika adiga wejigaada iyo ridahaada dalabkii haddaan u sameeyey wax kaloo ujeeddo kale aanan u ahayn fafruj lana naga fayd maa baqiya soo maartid diqada maa baqiya inta yacnay ilaahu inta naga hadhay naga wada fayd buu yidhi fafaraj allaahu ilaahay baa fayday maa baqiya intii soo hadhay fakharajuu yamshuun riwaayadii kale way baxeen ayagoo socdoo lugaynaayo oo ilaahay ka fayday marka fiiri caalim alquyuub meel kastood ku sugan tahay waa ku ogyahay subxaana wa tacaala awooddiisana subxaana wa tacala waxuu istaagi karaa ma lahoo shay kastuu ilaahay zuulin karaa oo qaadi karaa oo keeni karaa oo nicmadiisa iyo awooddiisa wax maartool istaagi karaa ma laha dadka ayaga ah meesha ay ku jireen hadalkay ku hadlaayeen ee ugaarka ah ee sirtahaa ee wax maqlaaya jirinna ilaahay baa maqlay min fowqi sabci ayuu ka maqlay marka waxaa weeyaan ducada iyo allabariga iyo tabaruca ilahay laisku tabarucay subxaanahu wa tacaala ilaahay kama qarsoona niyadda wanaagsan ilahay kama qarsoona amarkaad alla dartii u samaysood ka ilaalisay cudurrada gala cibaadada oo ha lagu arko ha lagu maqlo waxaasoo ood ka ilaalisood ka dhowrtayna ilaahay subxaanahu wa tacaala kama hojinayo nicmadeedii iyo midhaheedii meel fiican ayuu kuu dhigaya markaad u baahato baahatuun ku siinaya waxadaana isxaaq bnu mansuur wacabdi bnu xumaydin qaala waxay idhin ahbaranaa abu caasim nabiil can ibni jurayjin abaranii muusa bn cuba xaw xadaanii suwayd bnu saciidin xadaana cali bn musa can ubaydilah xaw xadaana abu kuray maxamed bn urayf albajali qaala waxay dheheen oo maxamed dheh qaala waxay dheh xadaana ibnu fudayl maxamed xadaana abu rawaraqata min maslamas qaala xaw xadaana zuhayr bn xarb waxasan alxulwani wcabd bn xumaydin qaaluu xadaana yacquub yacnuuna ibn ibraahim bnu sacd u wadaan xadaana abi xasan ibnu kaysani kulluhum can naafi can ibni cumar can inabiyi sala allah alيh ali wasalam macna xadiida abi labrata can muusa bn cuqbata wazaaduu fii xadiiihim waxay ku dareen fakharajuu yamshuun markay nin walbaba uu ilaahay ku tawasuray camalkii saalixa uu sameeyey alla darti u sameeyey waa laga qaaday dhagaxii asaga ahaa markaasay baxeen ayagoo lugeynaya wafii xadiidii saalix tamaashow ayagoo isla lugeynaya isla laabyoon ilaa cubaydullahi fa ina fii xadiidihi wakharajuu un buu yidhi walam yadkur maa bacdaha shay waxba ma sheegin qala xaddaanii maxamed bnu sahl atamiimi wacabdullahi bn cabdiraxmaan bn bahraan waabubakr bn isxaaq qaala ibnu sahl xadaana waqaala akhbarana abuyamaan akhbarana shucayb bin abi xamza can zuhri akhbaranii salim bn cabdillahi ana cabdallahi bn cumara qaal samictu rasuula allahi sala allah aleh ali wasalam baa maqlay yaquulu leh indalaqa alaaatu raxdin saddex qof ama nafar saddex qof baa baxay miman kaana qablakum ummadihii naga horreeyey wey ummata muxamadiya way ka horreyen ummadihii ka horreeyey wey taana waxay tusaysaa nabiga nabinimadiisa risaaladiisa xaqnimadiisa wixii naga horreeyey oo annaga aana soo gaarin buu nabiga calayh salaam ka warramaya wahada yadullu calaa annahu waxyu min allah waxyi xag alla ka yimid buu ahaa xataa aawaahum lmabiitu inay baryaan iyo makaanu wuxuu u dumay ilaa qaarin god roobna waa da'ayay xilligii meel la geli lahaana waa la jooga habeennimadii meel lagu hoyan lahaa roobkiina laga geli lahaa wاktasl xadiiثa bmacna xadiiثi naafic an ibn cumar hayr anhu qaal qaala rajulu minhum ba wuxuu yhi allahuma kana lii abawaan laba idhashay baa jirto shaykhaani uu duqoobay oo kabiiraani weynaaday fakuntu laa aqbuqu oo ma lisi jirin qablahuma hortood ahlan reer walaa maalan caruur ahlan reer walaa maalan maalkaasi addoommahii baa soo galaayay iyo way dhahaan ayb wa qaala wuxuu yidhi famtanacad minii kii kale gabadha ka hadlaayey gabadha uu haweeyo oo xumaan ka dabca inuu ka sameeyo way i diiday maxaa tamutu lxuratu walaa taakulu hadiha gabadha xortaa way dhiman naaskeedana ma nuugto ayadoo irmaan oo caano ka tifqaayaan bay gaajo u dhimanaysaa intay naaskeeda nuugi lahayd macnaheed taa waxay u soo waa maalmaha carbeed wey macnaha waxaa laga wadaa inagana waan dhahnaaye waan dhimanayaa haddaad dhimanaysa dhareerka maxaa la haddaad dhimanayso dhareerka waa laiska duwaa wey haddaad baahan tahay gaajaysan tahay duruufku hayso inaad isku dhiibto radaa'iisha iyo akhlaaq xumada ma ficla oo gabadhu marka ay baahan tahay baahideeda looga faa'iidaysto ayaduna ay maaragtay tirahdo waan baanahay dad baa ii keentay shaqalaan baa ii keentay waxbaa ii keenay ay tirahdo deen ku dhacdo karaamadeeda iyo dhanba meesha ay dekan dekan ku noqoto taa sax ma aha ilahay baa risqiga bixiya khaasatan man taraka lilahi shayan cawadahu allahu khayran minhu qofkii ilahay dartii wax ooga tagaa oo yidhahda kalla diidaa ilahay wax ka khayr badan ugu bedelaya subxaana wa tacala liannahu callaamu alquyuub wa biyadihi kullu shay wax walbana gacantiisa ku jirtaa xataa alamnad biha gabadhii waxaa ku dhacday sanatu min asiniin sano abaar ah oo baahiya gaajo ay dhacday oo nin walba ehelkaadiiyo qaraabadaada u qaraabadoolo ay timid ayaa ku dhacday fa ja'atni way ii timid qoraabanimo iyo ehelnimo iyo maadeernimo u timid faacdaytuha waxaan siiyey ishriina wa miata diinaar boqol iyo labaatan diinaaroo dahaba afarta ka saaray bishar inay isku kay dhiibto kadib bay waxay tiri walbakeenbal markuu u dhowaadana waxay tiri ittaqi allaha walaa taftaqi alkhaatama ilaa bixaqiha ayay ku tiri ayib qaala fahamartu ajrahu kii kale isagana ninkii shaqaalaha shaqadiisu iskaga tegey dabcan wuxuu sheegay inuu yidhi hoo qaado isaga uu ka degay sidaas dharkacawaneed waxaa weeyaan qofka kuu shaqaynayo wixiisaha meermeerinin dan waa taad ogu yeeratay wixiisii buu kuu bixiyey cilmi iyo xoog iyo wax allah wixii adood u baahneed buu kugu bixiyey soo maaha wixiisaha meermeerin inaad meermeerisa lama ogolo acdu lajiira ajrahu qabla an yajufa caraqah saasuu nabig alayh salaatu wasalaam qabla an yajufa caraquhu dheg intuunan dhididkiisa angegin siiya buu yidhi nabiga sala allah aleh wasalam qofka shaqaynaya shaqadiisa iyo wuxuu ku mutaysa hala siiyo fadamartu ajrahu ujradiisii baan u rogrogay u rogrogay xataa kaurad minhu amwaala xoolo fara badan baa batay fartacajad markaasay ziyaaday irticaajku waxaa weeyaan taxarakad wadarabad xoolihii baa dhaqdhaqaaqay oo kordhay oo ziyaaday wa qaala wuxuu yidhi fakharajuu min alqaari yamshuun godkii bay ka baxeen markay ilaahay ku tawasuleen bisaalixi alacmaal iyagoo socday godka baxeen bismi lah ramaan raxiim kitaabu towmar labaad fi lxadi waxaa laisku boorinaya cala towbati walfaraxi biha toobadkeenka rujuuc ila allah dembi kastood samayso ilaahay haddii aad u noqoto wuu kuu dhaafaya subxana wataala shirki iyo gaalibaa u weyn rabbi wuu kuu dhaafay haddaad u laabato adoo nool inaad qofka inuu ku dhinto asagoo toobadkeenin shirki iyo gaalimo ilahay u dhaafaynin in allaha laa yakfir an yushraka bihi wa haddaad dhimato wey qofka u dhinto walciyaadu billah qofka hadduu u dhinto wey laakiin hadduu nool yahay waxaa weye falaa yatuubuuna ila allahi wayastafiruuna kuwii in allaha aalidu alaaa iyo eh, lahaa uwamasix maryam ayaa falaa yatuubuuna ila allah wayastafiruuna ma ilahay u toobadkeenaan dambidhaaf weydiistaan alla waa allah dambi dhaafee marka toobaddu mar walba camal kastaba toobaddu way leedahay camal aan laga toobadkeeni karin laga soo noqon karin ma jirto iyo macsiya xumaana laga noqon karin in lagu farxo toobadaasi iyo qofka toobadda keena alla soo ugu farxayo xadaana suwayd binu saciid xaddaana xabs bn maysara xadana zayd bn an abi saalix an abi hurayra can rasuuli اllahi sala allah alيh ali wasalam annahu qaala wuxuu yidhi qaala allahu caza wajal ilahi wuxuu yidhi ana anigu cinda danni cabdii bi addoonkayga wuxuu iga malaysta baanu hayaawe wa ana aniguna macahu maciisaana xayu yadkurunii markuu ixusaayo oo dikrigayga u wado maciyadaydii baa la socota binasri wataayiid garab iyo gaashaan iyo wanaag khayr baru wada wallahu ilaahi wallaahi baa ku dhaartay buu rasuulku yidhi waa dhaartay isagoo saadiqulmasduuqu haddana dhaarmaya wallaahi baan ku dhaartay lallahu ilaahayba afraxu ka farax badan bitowbati cabdihi addoonkiisa toobadiisa min axadikum soo ugu farxaayo min axadikum buu ilahay kaga farax badan yahay yajidu helen baa la toobaadidiisii bilfalaati meel bahgooya falaat waxaa dhaa meesha aan biyo lahayn oon baad lahayn oo waddo qafi oo qallafsana oo aan dad iyo wax la weheshada midna aan lahayn oo ka baxa taasa waxaa la dhahaa falaad baa la dhahaa dhulka waxaa weeyaan wax jagad jirin dadkuna ay oon iyo gaajo ugu dhintaan nink moodadaasi qaadayay oo gaadiidku watayna ay u saaraayeen biyo iyo cunto u saaraayeen ay ka dhuntay neefkii ugu raraabaa ka dhumay maca biyihii cuntadiibu kala dhumay warkaasuu intuu waayey oo raadiyey uu soo waayay kadibna haddana si sahlanuun asagii oo og taagan uu helay faruuxuu farxay ninkaasi wax la suuraysan kara ma aha wuxuu ka hadlay o dhan xataa wuxuu fahamsan yahay ma laha oo wuxuu maaratay farax dartii yuu hadalka isku toosan karin qofkaas siuu u farxaya ilaahay baa ka farax badan markuu addoonku intuu dembaabo uu yidhahdo yaa rabbi ikfirlii ilah ii dambidhaaf oo uu soo laabto isgodo khushuuco marka ayadaa siduu ilaahay ugu farxayo u soo dhowaynaayo kaas waa ka farax badan yahay waman taqaraba ilaya shibra taaka qofkii isoo dhowaada taqarabtu ilayhi diracan dhudhun baan usoo dhawaanaya waman taqaraba ilaya diraacan qofka dhudhun iisoo dhawaato wararabtu ilayhi baaca baac baan usoo dhawaanaya waa laba diraac faida aqbala ilaya yamshi isagoo socda hadduu isoo qaabilo aqbaltu ilaya uharwil anoo degdegayo ordaya usoo qaabilaya marka cibaadada hadba intaad la imaato daacada iyo cibaadada aad ilaahay ugu dhowaato ilaahayna ajirkiisa marba mudaacaf weeyaan waraxmatii wasacat kula shay naxariis ilahay waxba ka sii waasacsan oo ka sii weyn man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha tobanlaab bay ka bilaabanaysaa xadaana cabdulahi bn masrmt bn qacnab alqacnabi xadaana mugiira yani bn cabdiraxman alxizaami can abi zina cabdulahi an cabdiraxman can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alيh ali wasalam wuxuu yidhi wallaahu ilaahay baa ashadu ka daran faraxan faraxa bitowbati axadikum uu ku farxaayo min axadikum axadkiin faraxiisuu ilahay ka daran yahay bidaallatiisuu baadidiisa ugu farxi idaa wajadaha markuu helo way garanayaan reerbaaduhu neef ku weynaa ama xoolo koodii uu raadinayo laama bahal caloosha ka soo ridaa oo intuu raadiye raadiye hal mar uun mud meel kaga soo yidhi suu u farxaayo dhidid baa ka imaanaya waxadana maxamed bn raafic xadana cabdrazaq xadana macmar can hamaam bn munabi can abi hurayra can nabi sala allah alay slam bimacnah qala xadana cuثman bn abi shaybata waisxaq bn ibrahim walafdi lcuثman qala isxaaq akhbarana waqala cuثman xadana jariir can acmash can cumaarata cumara bn qacqac cumara bn cumayr can xaarib bn suwaydin qaala dahaltu cala cabdillahi baan u galay acuudhu anoo booqanay cabdillahi bn mascuud baan booqasho ugu tegey wahuwa mariidun isagoo xanuunsano jiran faxadaana bixadiiayn laba xadiid buu noo sheegay xadiian xadiid can nafsi asagaa nooga warramay wa xadiiثa can rasuulilah midna nabiga alah salam uu nooga warramay kii nabiga marka umaana xuseeye qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan ka maqlay yaquulu nabigoo leh wallaahu ilaahay baa ashaddu daran faraxan xagga faraxa bitoobati cabdihi addoonkiisa toobadiisa almu'min ee muuminka ah si oo ugu farxayo min rajulin buu ka farax badan yahay alleh fii ardin dhul joogo duwayatin ardin duwaya dhul falaada mufaawis bay dhahaan dhul falaad cidlo ah oo lagu halaagsamin waa ka mahlikatin lagu halaagsamin waxay ku magacaabeen almafaawis waa tafaa'ul baa la yidhaahdaa meeshii lagu halaagsami jiray bay xoog bixiyeen meeshii lagu liibaanayey inta hadalka xun baan wanaagsanayn mogtahay iska hadal fiican iskaga hadal mafaawis maalinka lagu halaagsamo macahu raaxilatu hashiisiibaa u raran oo u wataa calayha korkeeda dacaamuhu raashinkiisii wa sharaabuhu sharaabkiibaa u saaran fanaama waa saxday ninkii geed hoystii faseeqada waa toosay walxaal buu toosay qad dahabad hashii ay tagtay oo alaabtiina way wadataa fadalabahaa waa raaraadiyey xataa adrakahu lcadashu oom ayuu la dhanqalmay oom baa yaa qabtay waa iska soo laabtay uma qaala wuxuu yidhi arjicu waan iska noqon ilaa makaanii geedkaygii alladii kuntu fiihi aan hoos jiifay faanaamu waan iska hoos saaxan xataa amuuta ilaaaan ka dhinto meeshii baan tagayaa naftaa kaga baxdeen fa wadaca ra'sa madaxiibu wuxuu saaray calaa saacidihi dhudhunkiisa gacantuu barkistay liyamuuta bal dhimasho isku diyaariyo kobaad dhimanayso isdiyaari waa is-aruuriyey fastayqada markaasuu toosay hal mara walxaal cindahu aftiisa ay tahay raaxilatu hashiisii wa calayha hashuna zaadahu sahaydiisii wa dacaamuhu cuntadiisii iyo wa ay ku raban tahay wax dheeli iyo wax ka dhacay waxay midna jirin waaba tambahashee duunaha kala qaaday markaasuu farax la kala badbatay fallaahu ilaahay baa ashaddu daran faraxan faraxa bitowbati lmumin addoonka muminka toobadiisa suu ilahay ugu farxaayo min haadaa kaas waa ka daran yahay siduu biraaxilati hashiisa ugu farxayo wasaadiisa haydiisii ka daran yahay marka nicmada ilaahay raxmadiisii dembidhaafkiisii qufraankiisii ridihiisii ayaa qofka markaaba lagu sii deeraya hadduu toobad keeno tooba nasuuxa dembiga qofka hadduu la yimaada kabiiraa waxaa rabaa jirkoo dhan jirkoo dhan inuu meeshii uu marka hore dembiga uu samaynaayey shahawadii iyo hawadii iyo macaankii shaydaanka uu qurxiyey wixii asagaa ah jirkoo dhan u wada dareemay yaa waxaa la rabaa mar labaad inuu dareemo xanuun iyo murug iyo oohinay dareento jirkii oo idilba markaa way marka toobada nasuuxa ay noqonaysaa waa ka shallaayey waa sii daayay faruu kala baxay go'aan wuxuu ku qaatay dib inuu ugu noqonaynin asagoo laga yaabo inu dib dambe ugu noqdo markaan baa la rabaa inaad niyadaada hagaagsan tahay oon ku laaban doonaa aadan dhihin oo go'aan tiraado waa egabes aad tiraahdo haddana waxaa laga yaaba shaydaanku mar kale arrintaay dhammaatay mar kale haddana isla kugu rido yaa dhici karta toobadda haddana ka dabagee waatbici sayi'ata alxasanata sayi'ata alxasana atbici sayi'ata alxasana sayi'ada waxaa ka dabageysaa xasanaad ka dabagee tamxuha way tiraysaa man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha wainii lagafaaru liman taaba waamana wacamila saalixa uma htada arrimahaas o dhan baa ilaahi subxaanaه wa tacaala ayuu noogu bishaareeyey iyo rasuulka sala اllah alيh ali wasalam waxadana abubakr bn abi shayb xadana yaxya bn aadam can qudba bn cabdilcaziiz can alacmash bihada اlisnaad waqaala min rajuli bidaawiyatin nin jooga meel bahgooyo oo min ardi dhulka ka mida wuxuu haystayna gaadiidkan uu saaran yahay deena ka dhumay oo ku farxay markuu helay waxadana isxaaq bn mansuur xadana abu usama xadana acmash sulayman xadana cumar bn cumayr qala samictu xaar bn suwayda qala xadana cabdullahi xadiiثayni axaduma can rasuuli illahi uu ka wariyey calayh slam walaakharu can nafsi faqala qala rasuulu llahi sala allah alيh wasalam wallahu ashaddu ilahay baa ka daran farxan bitowbati alcabdi اlmu'min addoonkiisa cabdihi mu'min bimidli xadiidi jariir xadana cubaydullah bn mucaad alcambari xadana abi qala xadana abu yunus can simaaki qala khaطba nucmaan bnu bashiir الnucmaan bnu bashiir radi allahu canhu ibnu sacd saxaabiyin ibnu saxaabi alansaari ayaa khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi lallahu ilaahay baa ashaddu darab faraxan faraxa bitowbati cabdihi addoonkiisa toobadiisa soo ugu farxaayo min rajulin buu ka farax badan yahay xamala zaada sahaygiisii qaatay wamazaada iyo haantii biyaheed masaadada waa weelka biyaha ugu jirta weeye maqaar weyn oo biyaha lagu shuban jiray weeyaan sibraar calaa baciirin bay u saaran yihiin neef waa socdo socday xataa kaana markuu marayo bifalaatin min alardi meel bahgooyo aho cidlo cisaarado aho wax la weheshaday iyo wax la cuna lahayn markuu marayo faadrakathu lqaa'ilatu qayluuladii iyo harimadii ayaa qabatay inuu harsaduu damcay fanazla waa ka degay ratigii faqaala waa qayluushaday qaala bimacnaa min alqayluula waa qayluushaday tahta shajaratin geed hoosteed buxooga yar saaxday faalabahu waxaa ka qaalib qalabathu caynahu indhihiibaa ka qaalib noqdayoo gab buu yidhi wansalla baciiruhu ritigiisii baa ka siibtay xarigiisii hogaankii waa ka dhexbaxay fastayqada markaasuu toosay fasacaa waa orday sharafan buur meeshaan anfuul oo bidhaami falam yara shayan wadda waxba muu arkin uma sacaa oradioo sharafan daaniya buur kaloo haddana intuu fuuliyo hanqalocsado agga agga ka bidhaamiyey falam yara shayan waxba ma arkin uma sacaa sharafan buur kaloo haddana fuulay daaniya saddexaad falam yara shayan waxba ma arkin bidhaamin baa la dhahaa rabaadiyaha way yaqaanaan geedaha la fuuli dudumada la fuuli buuraha la fuulaya bal inuu meel fog wax laga arko waxba waa waaye faaqbala markaasuu iska soo gadoobay xataa ataa makaana booskiisii alladii qaala fiihi uqayru shay buu iskaga soo laabtay iska xadxaadho iska saaxday fa huwa qaacidun asagoo fadhiya ama jiifabaa soo marray koluu fadhiyo koluu jiifaba way soo martaye id jaa'ahu waxaa u yimid baciiruhu yamshi neefkii oo iska socda ritiigii oo socda waaba kanba xataa wadaca khidaamah markaasuu deena hoggaankiisii xadhigiisii buu fiyadii gacanta saa ugu qabtay hogaankii xarig iska lalmaday oo luqunta ugu jiray u qabanay waa kana soo wata xarigii buu hal mar ku booday sidaasoo ka carari dhab buu siistay falallaahu ilaahay baa ashaddu ka daran faraxan farax bitowbati alcabdi uu ku farxayo min haada ninkan faraxiisa xiina wajada baciira neefkiisa markuu hela calaa xaalihi xaalkiisa asagoo ku sugan ilaahay baa ka farax badan subxaana wa tacaala ninkaa iska antataray oo wuxuu ku hadlaya la garan waayey oo farax dartii xataa ku hadlay hadal aan hadduu ku hadlo si caadiya ah ugu hadlu ku gaaloobi lahaa allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka bi ila adna addoonka ii baata anna rabbigaabaan haydi akhdaa min shiddat alfarax buu nabiga alai salaam ka soo qaad ma leh farax dartii buu ninkaasi la gafay qofka xanuunka iyo warfaadka dartii buu la gafi karaa wax loo qaban mahayo oo hadala wanaagsane ka soo bixi ama maya farax dartiiba waxooga soo baxaya ama cabsi iyo cantatar darteeda waxooga soo baxaya waxyaalaha noocaas oo kale oo daaqada qofka biniaadam ka baxsan ee faraynkeeda iyo rumoodkeeda gacanta uuna ku haynin ilahay waxba uma qabanaya qaala simaak fazacama shacbiyu wuxuu sheegaa nucmaan rafaca hada alxadiida ila nabiy warka war nucmaan ma ahee waa war marfuuc ila nabiyiya sala allah alay wasalam wuxuu leeyahay wa ana aniga simaagase fala masmacu kama maqal marka kayrkii baa ka maqan waan soo marray isagoo usuul mutasil ila nabi sal slam marfuuca xaddaana yaxya bnu yaxya wajacfar bnu xumayd qala jacfar xaddaana waqala yaxya akhbarana cubaydullahi bnu iyaad laqiid ibnu iyaad bnu laqiidin can iyaadin can bara bni caazibin qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi kayfa taquuluun seed u aragtaan bifaraxi rajulu min faraxiis ay infalaatad ka fakatay minhu xaggiisa raaxilatoo gaadiidkiisii oo raashin iyo biyo uu saaran yihin meel cidlaa oo bahgooyaa maraayo tajuru iyadoo jiidanaysa ay ka tagtay zimaamaha hoggaankii iyo xariggii maarat luqunta u xidhnaa biardi dhul bay kaga fakatay qafrin bahgooyo cidlaah laysa biha dacaam cunto aan laga helin walaa sharaabu cabidna aan ka jirin wa calayha kor kale waxaa u saaran lahu asaga u saaran dacaamun raashin iyo washaraamun sharaab fadalabahaa hadduu raaraadiyey xataa shaqa calayhi ilaa uu ku dhibaatooday u kari waayey uma marad bijidlin hasha ayadeeda marritidiisu u socdayba marad waxay soo martay bijidli shajaratin geed jiriddii fatacalaqa zimaamuha xariggii baa qabsaday xariggii ayay qabsatay tacallaqa zimaamuha xariggeedii baa ku tacalluqay geed unbaa ilaahay ugu qabtay xariggii hadduu marka dhab siiyey meesha sakanta u gashay waa dhaqaaqi waayey fawajadaa kiina ku daba jiray fawajadaha wuxuu helay mutacalliqatan bihi hashio halka xariga ku xihan oo dhaafira ayuu helay dhab buu siistay farax buu kala badbatay ka warramama ninkaas qulnaa waxaan idhi see u farxaya haddaadna tidhi shadiidan buu u farxay si daran ya rasuul rasuul allow si daran buu u farxaya faqaala rasuululahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi amaa wallaahi baa ku dhaartay ila allahu ilaahayba ashadu ka daran faraxan faraxa bitawbati cabdii addoonka toobadiisa uu ku farxayo min arajuli ninka biraaxilati hashiisaasi meelcedlaa kaga dhuuntay si uu ugu farxayo qaala jacfar xaddaana cubaydullahi bn iyaad can abiih qaala xaddaana maxamed binu sabax wasahir binu xarbi qaala xaddaana cumar bn yoors xaddaana cikrama bnu camaar xaddaana isxaaq bn cabdillahi bn abaydaxata xaddaana anas bn malikin wahuwa camu adeerkii weeyaan isxaaqaase qaala qaala rasuulu llahi sala allah alayh wasalam nabigaa wuxuu yidhi wallahu ashaddu faraxa ilahay baa ka dar darxaga faraxa bitoobati cabdihi addoonkiisa toobadiisa xiina yatuubu ilahay markuu ilahay u toobad keeno toobad nasuuxaa oo run ah run ah min axadikum wuu ka farax badan yahay alleh kaana calaa raaxilati hashiisa saaraa biardi falaad dhulbah gooyaana socday fanfalatat macahu wa minhu ay ka dhuntay wa calayha korkeedana dacaamu cuntadiisii washaraba ay u saareen fa aysa minha ka quustay hadduu raadiyey fa ataa shajaratan geed iska yimido oo fadajaca fii dilliha hooskeeda iska saaxday faqada yasaxaalu ka quustay min raaxilati hashiisii fabaynamaa huwa kadalika asagoo quusta oo geeri isku qaansheeyey idaa huwa asagu bihaa hashi waabatan waaba arkay qaa'imatan xaali kor taaganta cinda hortiisa faakhada bikhidaamiha hoggaankeedii xariggeediibuu ku boolay uma qaala wuxuu yidhi min shiddati alfaraxi allahuma anta cabdii ilaw addoonkaygii baa tahay waana rabbuku anaaba rabbigaa akhdaa waa gafay min shiddati alfarxi farax daraadii buu la gafay rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa waahda'na ilahay kuma qabanayo hadalka afka soo qaaday fanaci kaa badiya awoogeen waxaasaa tiri odadnaad waxba ka ogeyn rabbi kuu qaban maayo subxaanah xadaanaa hadaad bnu khaalidin xadaanaa hamaam qaal xadaanaa qataada can anas bn malikin ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi allahu ashaddu faraxa min towbati cabdi min axadikum ida stayqada calaa baciirihi hadduu rijihiisa ku tooso oo uu ka dhumay qadalalow kaga dhumay biardi falaaq minciddaa kaga dhumay oo inaha ku kala qaaday siduu farxeeyo xadaanii axmed bn darami xadaana xabaan bnu hilaal xadaana hamaam qaala xadaana qataada xadaana anas bn malik can nabiy sala allah alay slam bimili baab suquudi dunuubi dunuubta way daarataa bilistiqfaari istikfaariyo dembidhaaf astakfirullah astakfirullah astakfirullah dembigay daarisaa towbatu mistaqfiri towbata xaalay toobadna ala loo noqonay wa towba xaddaana qutaym binu saciidin qaala xaddaana laytin can maxamed bni qaysin qaasi cumar bin cabdilcasiis cumar cabdilcasiis ninkii wacdin jiray u qisoon jiray canabi sirmuu ka warramay can abi ayuub alansaari annahu qaal abu ayuub alansaari wuxuu yidhi radia allahu canhu khaalid binu zayd wey magaciisa xiina xadarathu lwafaatu abaayuu markay geerida ku soo xaadirtay qof walba maalin bay ku soo xaadiraysaa geeridu iyo sakaraadka oon dhaqdhaqaaq jirin ka noqod jirin markay geeridu ku soo xaadirtayba wuxuu yidhi dadkii kor fadhiyey kuntu waxaan ahaa katamtu cankum kii inaga qariyey shayan shay iyo xadiid aan samictuu ka maqlay min rasuulilah nabiga calayh salaam baan inaga qariyey hadda kahor waxaan inaga qarinaya waxawy xadiidku bishaaro weyn buu wataa camal yaroo lala imaano wax weyn lagu helaayo dadku inay itikaalaan oy dee intay dhahaan raxmadda ilahay waasac ah weeyaan dembigii iyo macaasida iskaga dhacaan yaan ka baqaayay samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam baa maqlay yaquulu leh lowlaa annakum haddaayna idinku dadow tudnibuuna ayna dembaabaynin lakhalaqa allahu ilahay wuxuu abuuri lahaa khalqan khalqi yudnibuuna dembaabi oo yakfiru lahum uu dembi dhaafo hadday idinka dembaabayn ilahay khalqi dembaabaan ilahay u dembi dhaafo yuu abuuri lahaa liannahu ilaahay min asmaahi waxaa ka mida ah hafuur hafaar alla dembi dhaaf badan wey haddaaban la dambaabin isimkaa iyo sifadaasi xaggey gelaysa marka waxaa weye intii la dambaabo in addoonnimadii la muujiyo rabbi loo laabtay subxaanahu wa tacaala la ogaado axad aan asaga inuuna dembiga dhaafi karin taasaa cibaadadii iyo takaaliiftii waxaan ujeedaa waxay ka mid tahay cibaadadii daacadii addoonkayba ka mid tahayba toobadkeen baa meesha ka soo boodaysa xadana haarun bn saciid ayli qal xadana ibn wahbin xadana ciyaad wahu bn cabdilahi alfihri qal xadana ibrahim bn cabdilahi bn cubayd bn rifaaca can maxamed bn kacb alquradi can abi sirmata can abi ayub alansaari can rasuuli illahi sala allah alيh ali wasalam nabigu qala wuxuu yidhi low annakum lam takun lakum dunuub dembi baa haddaynan lahaan lahayn yakfir allahu lakum ilahay uu idiin dhaafo la jaaa allahu ilahay wuxuu keeni lahaa biqowmin dad lahum dunuubin dunuub la yakfir allahu laha ilah u dhaafayo kuwan la cadaabi maayo maxaa u dambaabi weydeen loo cadaabi maayo maxaa u dambaabi weydeen laakiin waa in la helo sunadaasi kownigaa ah iyo mxuu ahaa iraada kowniya waa inay socoto alqadar qadarka kowniga waa inuu socdo waa inay dhacdo asmaada iyo sifaatka ilahayna muqtadayaadkeeda waa inay shaqeeyaan marka kuwii dambaabi waayana de waxaa weeya meeshooda iyo jannadoodin baa la geenaya laakiin wadcigaasi inuu ku socdo waa wax jiro oo sunna oo jirta weeyaan wuxuu ilaahay sharcan uunan jeclan hala dambaabo uunan dhahaynin haddana inay dembi uu dhacaya wax ilaahay subxaana wa tacaala qadaran waa qadaray waxaana ka soo baxaysa qofka soo noqonaya iyo midka ibliis oo kale noqonaya bal ibliis fiiri sujuudi markuu jiyoonayay maxaa kuu dhacay oo la yidhi maxaa waxay inuu soo noqdo soo lama rabin kibir iyo kisiraani ayuu ka sii qaaday waabaa dhaartay ilaahay hortiisa markaasay lacanad ku dhacday ilaa yowm iddiin kaasna waa ka inkaarta ku dhacday kan kalena waa midka toobad keenaye rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin intuu yidhi addoon run ah noqdayoo ilaahay ijtimaa uu siiyey faijtabaahu rabbuhu wa ilaahay uu yidhi qala xadaanii mxamed bn raaficin qala xadaana cabdrazaq bn hamaam abarana macmar can jacfar jazari can yaziid bn asam can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay low lam tudnibuu haddiina dembaabayn ladahab allahu bikum ilahay wayna tagsiin lahaa walaja'a biqowmin dad buu keen laha yudnimuuna dembaaba wayastakfiruuna allah ilahay dembidhaaf weydiista fayakfiru lahum uu u dembi dhaafo oo baahidoodii iyo addoonnimadoodii rabbi u muujiya subxaana wa tacaala rabbina kafuurnimadiisii iyo raxmaddiisii ay ka baahirto baabun wuxuu ku saabsan yahay fadlu dawaami dikri dikriga in la daa'imo wاlfikir in laga fikiro fii umuur alaakhira arrimaha aakhira laga fikiro xagga fikira loo badiyo fikirka inta badan sarirta laga qabanayna adduunyada ku saabsan intii layska yareeyo aakhira iyo qabri xagga la aado wاlmuraaqaba in ilaahay qalbiga lagu hayo oo ilaahay maarata la muraaqabeeyo qalbiga lagu hayo wey wajawaasi tarki dalika arrinkaas waa laga tegi karaa in mar walba uun daa'im fikir daa'ima iyo muraaqabad daa'ima iyo daacad daa'ima mar walba aa la imaanine mararka qaarkood aa iskaga tagto fi bacdi alawqaat walishtiqaali bidunya addunyadaada inaad ku shaqayshaqaysato marka waxaa weeyaan waa tawaasunkii iyo arrimihii isku miisaanaa isku dheelitiraa weeyaan waajibaadku mar walba ayaga waa lagaa rabaa mar raba kama tegi kartid muxaramaadka iyo macaasiduna mar walbaba waa lagaa rabaa inaad ka fogaato o iska ilaaliso laakiin inaad fikirkaada iyo daacadaada iyo cibaadadaada iyo nawaafisha iyo sunanka ad walba ku jirtood xagga aakharo u sii jeedo mar walba ma dhacdeen adduunyadii baa ku sugiyo danihii adduunyadana waad qabsan kartaa marka arrimahaas saas weeyaanoo dhinac walbaba xaqiisa sii wey acdi kula dii xaqin xaqah xadana yaxya bn yaxya taymi وqadm بن نusayr wlفظ لyaحyى أخbarna jacفر بن سليمان عن سacيid بن إyاس الجزري عن أبي cثمان النهدي عن xضلة الأsدي alusaydi qaala wa kaana min kutaabi rasuuliillah xandala alusaydi radia allaahu canhu wuxuu ahaa kutaabi rasuulillaah ragga nabiga calai slam waxu qora ee waxyiga qora qaala wuxuu yidhi xambala laqiyanii abubakru sidiiq abubakar baa ila kulmay maalin faqaala wuxuu yidhi kayfa anta yaa xambala xambalow maxaad ku barigaysaa tahay qaala wuxuu yidhi quntu waxaanan haddaad kayfa i weydiisay naafaqa xandalatu xandalo waa munaafiqoobay ayaan ku leeyahay abubakaru isagaas ku wada munaafiq baa noqday ayuu leeyahay qaala abubakar wuxuu yidhi subxaana allah wa hadal tacajub nin saxaabiga jaliil aha oolen munaafiq baa noqday maa taquul warniyow maxaad ku hadlaysa waa maxaad ku hadli qaala qultu waxaan idhi haddaan kuu sheego idaa daahara sababu badalal cajabi baa lihi cajabkii iyo yaabkii waa kaa baxaya wax haddaan kuu sheego nakuunu waxaan ahaana abu bakar cinda rasuulillah nabiga agtiisa calayh salaam baan joognaa yudakirunaa binaari naarti buuna xasuusin waljannati jannadii buuna xasuusin xataa kaana anagood na moodarra'ya cayn isha inaan ku aragno oo jannadii naartaba noo muuqato ay halkaasuu nabigu wacdigiina gaarsiini faidaa kharajnaa markaa baxna anagoo khushuucsan hubanayna naarka carar iyo janno raadiisuun ay tahay go'aankaan qaadannay idaa kharajnaa markaan baxno min cindi rasuuliillah nabiga agtiisa calayhi salaam reerihii xoolihii la tago caafasnaa waxaan la macaamilayna alaswaaja haweenka annagii walowlaada carruurtii wadaycaad xoolihiiyo maalkii wixii baan tiimbanaynaa annagoo dhanka kale usii jeedna usii soconno baan arkayna fa waxaan halmaamaynaa kaiiran wax badan oo nabiga uu noo sheego qalbigeena ku jiray waabaan halmaamaynaba inaan markaa nabiga la joognana aan si ahaano markaan baxnona aan si kala noqono soo nifaaq maaha aha saasuu ka wada marka qaala abubakar baa wuxuu yidhi fawallahi waan ku dhaartay inaa annaguba lanalqaa waan la kulanaa mila haada waxaasoo kale wayna haysataaye balana kici waan tegay ana aniga iyo abubakar nabigaa laisku sii daayey xataa dakhalna calaa rasuulillah nabiga cala salam baan u galla qultu waxaan naafaqa xandaala yaa rasuul allah rasuul allah xandaala munaafiq buu noqday faqaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi wamaayaak sababta maxay tahay aad saa u tiri maxaa kugu dhacay qultu waxaan yaa rasuul allah nakuunu cindaka agtaadaan joognaa tudakiruna binaari waljanna naar iyo janna aadna xasuusinaysaa ood nagu waaninaysaa naar nooga janna nagu bishaaree xagga samee wixii o dhan baad nooga sheekeen xataa kaana ra'yu cayn isha annagoo ku arannoo kale khushuucda annada ayaa isbedelaysa iimaankiibaa baa cirka maraayo ziyaadaya faidaa kharajnaa min cindika agtaada haddaan ka baxno caafasna waxaan la macaamilayno la dhaqmayna alazwaaja haweenkii reerahan iyo naagahan uma dhexda ka gelaynaa walowlaada carruurtii waa kan wabaycaatu xoolihii iyo maalkii waa kan nasiina markaasaan halmaamaynaa kaiiran wax fara badanba oo marka hore noo aruursana oo aakhaa ku wajahna ayaan waxoo dhan halmaamaynaa marka arrintaana haysa soo munaafiqiinnimo iyo laba-aflimo iyo laba wajilanimo maaha faqaala rasuulu sala allah alay wasalam warsaan ma ahe waladii nafsii biyadihi allah naftayda gacanteeda ku jirtaa ku dhaartay in low taduumuu hadday addaa'imi lahaydeen inahu shaniya low taduumuuna haddaad daa'imiin ahaydeen calaa maa takuunuuna waxa aad ku sugantihiin cindii agtayda markaad joogtaan wa fii dikri dikri haddaad daa'imiin ahaydeen iyo khushuucda lasaafaxatkum ulmalaa'ika malaa'igta ayna salaaminayd waxaad noqon lahaydaanba sida nuuraani oo kale jinsiga malaa'igta oo kale idinkii malaigta isku darmi lahaa oo malaigta ayna salsalaami lahayd calaa furuushikum gobashiina iyo fii duruqikum waddooyinka malaa'igta ayna salaami lahayd maxaa yeelay sifatulmalaa'ika ayaad yeelateen cibaadaha laga daalayna laga noogayna tasbiix joogtaa cibaada idaaca joogtaa shaqadii malaa'igta oo kalaad gasheen idinkii malaigtaas ku soo bixi lahaa walaakin yaa xandalo xandalow saacatan wa saacatan buu yidhi yani saacatan fi dikri wاlطaacati wاlkhushuuci waistimaaci dikri wa saacatan biاlcamali fii umuurika dunyawiya wa macaashika saacatan wa saaca waa saas adduunyada waxaa weeyaan inay qarribato lama rabo haddii masaajidka lagu soo aroro cibaada iyo tasbaxun lala fadhiisto adduunyadii wastacmarakum fiiha ilahay uu yidhaha camirideeda inagana naga rabay xuquuqdii kale ee dunyawigeeda dad ku xidhnaa waxaasoo dhan ee waajibaada ayaa meesha ka baxay addunyada waa inay shaqaysaa oo socotaa oo dhisantaa aakharana loo shaqaysaa marka saacatan danahaadi aakharo wa saacatan saacadda kalena raha adduunyo talaaa maraatin buu ku celceliyay nabiga calayhi isalaatu wasalaam waajibkaada ilaali muxaramaadka iska ilaali cibaadadiiya daacadana xilli u tafaruqoo u go' marra dantaada adduunyadaheed baa ku sugaysa qabo wey ilaa xuquuq baa ku saarana xadaani isxaaq bn mansuur abarana cabdsamdin qaal samictu yuxadisacmata abi yuxadiu xadaana saciid bn jurayri can abi cuثmaan nahdi can xandala xadarat usaydi qaal kuna cinda rasuuli lah nabiga calayh salam ag joogna fawacadana waana wacdiyey fadakara naara naartii buu nabigu sheegay oo ka sheekayey oon la cabsanay qaala uma ji'tu ila lbeyti gurigii baan imaaday anoo ligliganaya fabaxaqtu sibyaana carruurtii baan iskala qoslay haddana walaacabtulmar'ata naagtii baan la ciyaaraya xaaskaygii qaala fakharajtu markaasaa soo baxay intaan isxasuustay oo maxa kugu dhacay falaqiitu abubakar baan la kulmay fadakartu dalika abubakar baan u sheegay faqaal wuxuu yidhi abubakar rawaana aniguba qad facaltu mila dalika sidaasoo kala sameeya mila maa tadkur waa laogayaha waa dabeecada insaanka markaad cibaado ku jirto ooyayso iyo markaad adduunyada ku jirto isku siman tihiid falaqiinaa rasuula allah nabiga calayh salaam baan la kulanay faqultu waxaan ya rasuul allah naafaqa xandala xandala munaafiq buu noqday faqaala nabiga wuxuu yidhi bah kada kelimatu zajri weeyaan jooji weeyaan war waxaa ah, ku soo maxay sidaad u dhahaysa maxaa dhacay faxadaltu waan u bilxadiidi waxaana haysta faqaala abubakar ba wuxuu yidhi wa ana aniguba facaltu bidl fafacal aniga waan la socdaayo sidaasoo kale anna nabiga loo ahay faqaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam yaa xandala xandalow saacatan wa saaca xaalad ba xaalad wey saacatan wa saaca dadka qaar baa si khalada ah u qaata saacatan wa saaca wuu soo tukanaya bannaanka u baxaya qaad buu horay usii qaadanaya gangeetadiisiiyo kiiladiisuu sii jiidanaya markaasuu wuxuu kuley saacatan wa saaca war ma aha macaasida mar walba waa masduud mamnuuc xaaraam weeyaan shayga dembiga iyo xumaanta ah, saacad la baneeyey ma jirto ee waxa saacatan laleeyahay waa danihii adduunka xuquuqdii iyo waajibaadkii lagugu lahaa guda wey marra cibaadada usoo tafarruco usoo qaanshaysoo wakhti usoo bixi weeyaan walow kaanat takuunu quluubukum hadday quluubtiinna ahaan lahayd kamaa takuunuuna cinda dikri markaynina wacdinaayo wacdiga igu socdo igu daayo seed qalbigiima yahay hadduu qalbigiina mar walba saa ahaan lahaa la lasafaxadkum lmalaa'ika malaa'igtaba ina salaami laheed xataa tusallima calaykum fi duruqi waddooyinka inagu salaami laheed bashariyadiiba waad ka baxdeen iyo dadkii macsuumka aha inaad ka baxdeen yaad maca safarat alkiraam malaa'igta macoodaad noqonaysaana malaa'igtii baa deena iska keen qarin mayse toos idii soo aadaysa xadaanii zuhayl bin xarb qala xadana fadl bnu dukayn abu nucaym qala xadana sufyaan athawri can saciid اljurayri can abi cuثmaan الnahdi can xadal tamimi alusaydi اlkatib kaatibu rasuulilahi qoraagii nabiga qaala wuxuu yidhi kuna cinda nabiy sal la alay sl fadakarna aljanata wاnnar fadakara naxw xadiiihima baabun fii sacati raxmat اllahi tacaala ilahay naxariistiisa subxaanahu wa tacala waasacnimadeeda wa annahaa raxmadda ilaahay inay sabaqad ka badan tahay ka qaalib noqotay qadabuu carada ilahi subxana wa tacala annaha sabaqad adada xadana qutayba bnu saciidin xadana mugiira yani xisaam ibn cabdiraxmaan can abi zina cabdulahi can abi hurayrata ana nabiya sala allah aleh wasalam qaal lama khalaqa allahu alkhalqa ilahay markuu khalqiga abuuray kataba wuxuu qoray fii kitaabihi kitaabkiisa looxulmaxfuudka wuxuu ku qoray fahuwa kitaabkaasna cindahu alla agtiisa weeyaane fowqa alcarshi carshiga korkiisuuna ku yaallaaye ama fowqa alcarshi xaaluu ilaahay yahay labada waa la sheegay fowqa alcarshi ilaahay carshiga ka koreeya wuxuu looxulmaxfuudka ku qoray ina raxmatii naxariistaydu taqlibu waxay ka qaalib noqotay qadabi caradayda oo siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa waasac adduumaha u tahay gaal iyo muslimba u gaarayso caradiisa iyo ilaahay caradu uu cadoodo tallaabaqaadkeeda uma soo degdegto toban sano labaatan sano soddon sano afartan sano qofku dembi macsiyo kufri shirki xumaan ku jiraya markaasuu roobka u da'siinaya oo caafimaadka siinaya oo ceeshka u furaya oo wax walba uu siinaya raxmaddii ilaahay waasaceed buu iska dhuuqayaa carada ilaahay waxaa weeyaan dib buu ilahay u dhigaya subxaanahu wa tacaala ilah idhaf hadduu dhaana waaba ka tirtirayaaba qaala xaddaanii zuhayr bnu xarb xadana sufyaan bnu cuyaynata can abi zina can abi hurayra can nabiy sala allah alay wasalam qaala allahu caza wajal sabaqat raxmatii qawabii naxariistayda waxay ka qaali noqotay ka hormartay qawabii caradayda saas weeyaan wa raxmatii wasicat kula shay wey waa walbana ilahay waasixay u tahay raxmaddiisa marka carada laga hadlaayo qiyaamaha ilaahay subxaanah wa tacaala allah caradiiso dhan buu isku keenaya subxana wa tacala ah aroon weligii caroonin buu ilahay maalintaas qiyaamaha ayuu caroonaya subxaana maxaa yeelay maalintaasi camalkii adduunyada dadkii waddadeeda mari waayey ee xataa alla inkiray ee diiday ee xumaan iyo shirki iyo kufri bannaanka la istaagay ee fujuur iyo macsiya iyo khubtii noocuu ugu dambeeyey bannaanka ku sameeyey ee kibir iyo santaag diinta alle iyo rasuulka iyo rumayntiisa intaba ku tuuray ee yidhi wax jiraba ma jiro ayaa iyagoo gafoor xunxun imaanaya hortiisa ilaahay ilahay hortiisa imaanaya gafuuro xunxun marka carada ilaahay iyo qalabkiisa ku dhacaysa xadana caliy bnu khashrab ahbarana abu damr can alxaaris bn cabdiraxmaan can cadaa bn mihna can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi lamaa qada allahu lkhalqa ilahay markuu khalqiga abuuro oo bogay kataba wuxuu qoray fii kitaabihi kitaabkiisa calaa nafsihi isagao isku dul qoray isku laasimiyey fahuwa kitaabkaasoo mawduucun cinda ilahi hortiisa yaalla ina raxmatii taqribu qadabi ilahay arrintaas isku xukumay subxaana isagoo awood leh oo caradiisa maarata inuu fuliyo qofkii mutayste ku fuliyo raxmadiisana qofkii mutayste ku sii daayo khaaliqal kown asagoo ah maaligii iska mulkiya asagoo ah walmaaliku yatasarafu fii mulki kayfa shaa suu rabaa ugu tasarufi kara haddana ilaahay raxmadiisii iyo waasaca caradiisa ka waasata xadana xamana bin yaxya tujiibi qaala akhbarana ibnu wahbin akhbarana yuunus bnu yaziid alayli can ibni shihaab azuuri ana saciid bn musayd akhbaruu ana aba hurayrata qaala samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam yaquul jacala allahu raxmata miata juz'in boqol qaybood buu ilahay naxariista faamsaka wuxuu haystay cinda hortiisa qayboodoo raxmaddii abuu ilaahay baaqi yeeloo dib u dhigay wa anzala fi lardi dhulka wuxuu u soo dejiyey juzan waaxidan hal naxariisa oo qalbiga addoommaha uu ku tuuro fa min dalika aljuz halkaa qayb ee naxariistaee adduunyada uu soo dejiyey tataraaxamu lkhalaa'iqu khalaaqda iskugu naxariisataa oo khalqigu iskugu dabcaa khalqigoo idilnoocu ahda noolahoo dhan xataa tarfaca daabbatu daabadu xataa kor bay uga qaadaa xaafirahaa qoobkeeda can ilmaheeda ayay qoobka kor uga qaadaysaa khashatan ayadoo ka baqaysa an tusiiba inay ku istaagto ku muddo oad aratay xoolaha xawaafirta leh dameeraha iyo looda iyo wixii maaratay xataa ariga wixii qoob lah dhan iyo e, xayawaanka ilmihiisa xagganu ka mari xagganu ka mari xagganu ka mari adi hadda u dhawaato waga inu haraanti kugu dhifto laakiin ilmihiisa lugtu kor uga qaadayaan ah, libaaxa arkaysa ee e, mxua ah, xayawaanka muftariska ah iyo duwaaga aratay ilmahoodu wax si rabaan bay ugu boodboodayaan u leeleefayaan naaska u duwaayaan lugta ka leexinayaan naxariis ilahay u gelin weye subxaana wa tacala xadana yaxya bn ayub qutayba bn xudin qalu waxay bn xadaana ismaaciil yacnuuna bn jacfar can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllah alيh ali wasalam qaal khalaqa allaahu miata raxma boqol naxariis buu ilaahay abuuray fawadaca waaxidatan hal buu soo dejiyey bayna khalqii khalqigiisa dhexdiisa wa khabaa cindahu agtiisa miatan boqol buu dib u dhigtay ilaa waaxidatan sagaaliyo sagaashanna dib buu u dhigay maalinta qiyaamo oo caradiisa idil ilahay uu soo dejin doono ayuu boqolkii raxmadna wayla socotaa iyaduna intii mutaystay uu naxariisanaya kuwa dembi iyo macaasi la yimid laakiin muwaxidiinoo laa ilaha ila allahu la yimid ayuu ilahay ugu naxariisanaya xadaana maxamed bn cabdillahi bn numayr قال حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله مئة رحمة بqل نxariis baa laleeyahay أنزل minha wuxuu رحمة soo dejiyey raxmatan wacdaal naxariis bayna jinniga iyo insiga iyo baaa'imta xoolaha iyo walhawaabu dhul socodka o dhan yaa iskugu naxariista fabihaa halkaa naxariis yatacaadafuuna iskugu dhimriyaan wa bihaa halkaas naxariistaa yayataraxamuuna iskugu naxariistaan wa naxariistaas halkaee la soo dejiyey yatacdifu lwaxshu wuxuushta iyo duurjoogta iyo duwaagga xataa muftariska wax dila ayay waxay ugu naxariisan ugu dafci calaa waladiha ilmaheeda wahar allahu raxmata min raxmatin ayuu dibdhigay yarxamu biha cibaadahu yowma alqiyaama maalinta qiyaama addoommihiisa uu naxariisanaya kuwa inti lasoo istaajiya waxba aan la imaanin camala ayaa waxaa laleeyahay laa ilaha ila allahuna wax kuu taraysa inta kale waaba lagu naxariistay xadaana xakam bnu muusa xadaana mucaad bn mucaad qaal xadaana sulaymaan ataymi qaal xadaana abu cuhmaan nahdi can salmaan alfarisi qaala wuxuu yidhi salmaan ibn lislaam abu cabdilaahi alfarisi radia allahu canhu waardaa qaala rasuulu llahi sala allahu alay waali wasalam wuxuu yidhi ina lilaahi miata raxma boqol naxariis buu ilaahay leeyahay fa naxariistaa waxaa ka mida ah raxmatun hal naxariisahoo bihaa naxariistaa ka midoo yataraxamu alkhalqu baynahum dadka ay iskugu naxariistaan naxariisna liywm alqiyaama maalinta qiyama ilahay u dibdhigay subxaanah waxadatanaa moxamed bin cabdillah ala xaddatana muctamir can abihi bihada lisnaad qaala xaddatana ibnu numayr qaal xaddaana abu mucaawiyata can daawuud bin abi hilda can abi cumaan alnahdi can salmaan alfarisi radi allah canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allah aleh wasalam ina allaha ilahay khalaqa yowma khalaqa samaawaati walard wuxuu abuuray miata raxma boqol naxariis kullu raxmatin naxariis kasta dibaaqun waxay daboolaysaa maa bayna asamaai cirka iyo walardi inta udhexaysay buuxinaysaa fajacala minha boqolkii wuxuu ka yeelay fi lardi dhulka raxma hal naxariis uu dhulku soo dejiyey fa biha halkaa naxariis yatacdifu lwaalidatu midda waxaa dhashay au naxariisataa calaa waladiha ilmaheedii walwaxshu duurjoogta iyo wadayru shimbiruhu bacduha markood calaa bacdi iskugu naxariistaan shimbirta waa aragta intay soo orado ay dixiri iyo wax soo qaada meelahaas afka ku soo qaada ilmaheedii afka u gelinaysaa marka waa naxariistii ilahay qalbiga u geliyey faida kaana yowma alqiyaama qiyaamaha markiisa la gaaro akmalahaa ilahay wuxuu ku dhammaystiraa bi hadihi raxma halkii naxariis boqol buu ilahay ku kaamil yeelaa aaaaaakii boqol buu kaga dhigi xadana xasan bn cali xulwaani wmaxamed bn sahn tamimi walafd lxasan xadana ibn abi maryam qaal xadana abu qasaan xadana zayd bn asr can abihi can cumar bn khadaab radi allahu canhu anahu qaal qadima ala rasuuli illah nabiga waxaa u soo galay bisabyin dad la soo qafaashay gaalo dagaal muslimiinta dhex maray haweenka iyo carruurtii la dili maayo waa lasoo aruurinaya waa la soo qafaashay fa idaa imra'atun haweeney oo min asabi dadkii lasoo qafaasha kamida yaa tabtaqii hor raadinaysa ilma ka dhumay ilma ka dhumay aggoor waa haystaa iyo maxaa noqon doontaa iyadu danka male ilmaheedii baa qalbigeedii ka buuxa oy ku baraadinaysaa idaa wajadad markay heshay sabiyan ilma socda fi sabyi kamida akharatu intay qabatay faarisaqatu badna caloosh ku dhetinaysa wa ardacatu naaskii bay nuujinaysaa ilmihii dadka iska xumbaaranaysaa oo naaskii oo caanihii da'ayo yay siinaysaa xataa ra'at sabiyaha ilmaheedii marka dambe aragtay markaasay ku dhajisay oo naaska ka muujisay nabiga waa fiirinaya calayhi salaam iyo saxaabada faqaala lana rasuulu llahi sala allah alayh ali wasalam nabigaa nagu yidhi atarawna ma u aragtaa minala tahay haadihi almar'ata haweenaydan daalixatan inay ku tuuri waladaha ilmaheeda fi naari naar hooyadan saa u ordaysa ee walwalaysa ilmaheeda markay aragtay waxaa aragtay dhabta halka gashatay ma u malaynaysaa intay qabata inay naar ku tuurayso qulnaa laa ya rasuul allah maya wallahi inayna ku tuurayna wahiya taqdiiru ayadoo karta allaa tadraxu inayna ku tuurin awooddeeda ayadoo kari karta inayna ku tuuraynin faqaala rasuulu llahi sal allahu aleh wasalam wuxuu yidhi wallaahu ilaahay baa arxamu ka naxariis badan bicibaadihi addoomihiisa uga naxariiso badan min haadihi midda naxariisteeda biwaladiha ugu naxariisanayso ilaahay naar waa nooga digay rusul buu soo diray mucjizaad buu ku ayido oo ku xoojiyey intaasoo waxyi ah socda qofku waa loo taakaleeliyey oo waa loo gogoldhabadiyey wax walba naarta inaan la gelin darteed naxariista alleh hooyadaas waa ka naxariis badanyahay subxaana xadaana yaxya bn ayub qutayba bn xujr jamiican an ismaaciil bn jacfar qaala bn ayub xadaana ismaaciil ahbarana alcalaa can abihi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal low yaclamu lmu'minu qofka mu'minka haddii ogaan laha maa cinda allahi ilahi agtiisa waxa yaala min alcuquuba cuquubada iyo carada alle waxaa lagu mutaysta ee caqaaba alle agtiis taalla hadduu qofku ogaan lahaa naarta iyo cadaabka noocyaheeda kala duwan hadduu ogaan lahaa maa abica ma damceen bijannati ilahay jannadiisa axadun qofna ma damceen qofna rajo kama gashay marka waciidka laga hadlaayo cadaab iyo ciqaabta allo caradiisa laga hadlaayo waxa lagu naar galo marka laga sheekaynayo ilaahay jannadiisa qofna ma damceen qofka hadduu arrinkaa asaga ogaan lahaa walow yaclamu lkaafiru gaalku hadduu ogaan lahaa maa cinda allah waxa ilaahay agtiisa ahado min araxmati naxariista waasaca ah hadduu ogaan lahaana maa qanida ma quusteen min jannati ilaahay jannadiisa axadun qofna kama quusteen marka nabi cibaadii anii ana alhafuuru raxiim wa ana cadaabi huwa alcadaab alaliim wey marka ilaahay waa hafuururaxiim cadaabkiisana waa daran yahay rajaha iyo khowfkaasi dembiga la gala halaga cabsado rajada iyo muxuuha ah camalka wanaagsan la sameeyana ha la rajeeyo ilahay raxmadiisa iyo jannadiisa sidaas weeyaan labada bayna alraja waalkhawf in lagu noolaadaa la rabaa xadaana maxamed bn marzuuqin ibni binti mahdiy bn maymuun xadaana rawxun qala xadaana malik an zina an abi hurayrata ana rasuula allahi sala allah alay waslam qaal qaala rajulun ninba wuxuu yidhi lam yacmal aan samaynin xasanatan wax xasanaa qadun weligii aan samaynin yaa liahlihi ehelkiisa iyo reerkiisa haddii sakaraad kusoo fadhiista waa fiilkeedii haddii uu leeyahay ehelkiisii iyo carruurtiisii wuxuu ku yidhi idaa maata isagaa iska hadlay iltifaat baa la qofka uu qiibo u bedelay meesha takallubkii idaa maata qofkan ah, ilana hadlaya markuu dhinto faxariquuhu guba hallay gubiyi uma kadib uduruu shuba nisfahu niskii waxaad ku firdhisaan filbari beriga ku shuba wa nisfahu niskiisa kale oo lashiiday oo buraa filbaxri badda ku bitiya anoo dhanba saa ii kala batiya buuri hadday shiidaan qaarra berriga ku daadiya qaarra badda ku daadiya habalay waayaba fa wallaahi baan ku dhaartay lain qadara allaahu calayh hadduu qofkan kaalo hadduu ilaahay kalabu ka wada layucadibanna waa cadaabaya cadaaban cadaab uu laa yucadibuhu cadaabayna xaddan qof min alcaalamiina ka mida marka waxaa weeye ima lijahlihi inuu qadarkii ilaahay uu jaahil ka yahay awoodda ilaahay inaan laga fakan karin uu aqoonta iyo jahli kaga jiraa ama waxaa weeyaan waa antatar iyo tirtaasi qofkana xanuunka haya iyo haddana aakhare inuu waxba uga horreeynin uu qalbiga gashaday walbahaarkii iyo murugti darteed buu la tirtaasinaya markaasuu deen iska hadhadlaayaan uu leeyahay saa harla yeelo haddii lee qabto cadaaban qof kale la cadaabin baa lee cadaabiye falamaa maata rajulu ninkii markuu dhintay facaluu waxay sameeyeen maa amarahum wasiyadii iyo dardaarankiisii bay fuliyeen wuxuu amray fa amara allah markaas addaan intii la shiiday intii la gubay oo la shiiday qaarra barriga lagu daadiyey qaarra badda lagu bintiyey ilaahay waa arkaya subxaana waa ogyahay wax walba oo garro ah oo meel ku dhacdana waa la socda meesha ku jirta kelimo yar baa ku fila ayagoo dhan in la soo aruuriyo mar labaad fa amara allaahu lbarra barrigii iyo bannaankii wuxuu amray wax allaala waxaaraysa bannaanka soo dhig fa jamaca wuxuu soo aruuriyey barrigii maa fiih wixii gudihiisa galay uu iska soo saaray wa amara baxra badi wixii u amray iyadana soo bixi waxa kuu dhacay fajamaca fimaa fiihi wixii ku jira baxriina wuu soo saaray uma qaala markaasaa la kun fakaan istaag waagu istaagay lima facalta haada waa ka taagay waxa maxaa u samaysay qaala min khashyatika gaal marka ma aha mushrik ma ahaen dembiga faraha badanuu la yimid ha ahaatee iimaan iyo tawxiid baa ku jiray waxaan saa u sameeyey min khashyatika cabsidaada yaa rabbi rabbireew wa anta aclamu adaana wax walba ogoo inaan saa u sameeye waad allahu lahu ilahi baa u dhaafay subxana wataala raxmad ilahi waa asxnimadaada fiir rabbi waa u dhaafay khalaas qaala xadana maxamed bnu raafi cabd bnu xumayd qaala xabdun ahbarana waqaala bnu raafi lafdu lahwe xadana cabdirazaq marana maqmar qaala qaala lizuhriy alahu xadiiduka bixadiiayna cajiibay laba xadiido cajab badan wuxuu sheega qaala zuhriy ahbaranii xumayd bn cabdiraxmaan wuxuu iga warramay can abi hurayra can nabiy sala allah aleh wasalam qaal asrafa rajulun calaa nafsih ninbaa naftiisa ku xadgudbay falamaa xadarahu lmowtu geeridii marka kusoo xadiray awsahaa baniihi carruurtiisii uu dardaarmo oo faqaala ku yidhi idaa ana midtu markaan dhinto fa axriquunii iguba uma asxaquunii ishiida uma weerunay u firdhiya firiixi dabeesha fi lbaxri dabeer socota wadda xaggeeda ii firdhiya fa wallahi maan ku dhaartay lain qadara allahu calay haddii ilaahi karo rabbii rabbigay layucadibanii wuu cadaabayana cadaaban cadaab maa cadaba bi axada qofna uu cadaabaynin xanuunkii baa ka tambatay qaala fafacaluu dalika bihi sidii bay ku sameeyeen faqaala lilardi dhulkii wuxuu ilaahay ku yidhi addii soo bixi maa akhadtii wixii aad qaadday gudaho bannaanka keeg faidaa huwa qaalibu waaba taagan yahay faqaala lahu nabiga qaala lahu ilahay baa ku yidhi maa xamalaka calaa maa sanact waxaad samaysay maxaa kugu xumbaaray faqaala khashyatuka yaa rab cabsidaada aw qaala makhaafatuka baqidaan kaa baqaayo inaad inaartoodii cadaabto faqafara lahu bidalika ilahi waa u dhaafay subxaana qaala zuhri wuxuu yidhi xaddaanii xumayd can abi hurayra can rasuuli ilahi sala allah alay wasalam qaal dakhalat imra'atu naara gabadh naag baa waxay gashay naar fii hiratin bisababi hirra bisad ay rabada tahaa intay xidhay falaa hiya adcamata cunto ayna siinin walaa hiya arsalada aynasa sii daynin taakul min khashaashi ilardi dhulsocodka dhulka ardada socda ha iska cuntee iskamiinaysay daynin xataa maatad ilaa ay kaga dhimato haslan maxaluul maxaluul la dhimatay iyo kanna maxaa loo keenay zuhri o maxaad u keentay qaala zuhri wuxuu leeyahay daalika waxaan u keenay waxa weeye kaa hore ee ninkaan tugdembi la yimid xasanana aan weligiiba la imaanin hallay gubay intuu yidhi dembigaas ilaahay ii qabana waa cadaabiyey rabbi waa u naxariistay halkaa maxaad ku tusaysaa raxmadda ilahay waa asxa inay tahay hirad iyo bisad iyo yaamiid meesha iska socoto oo naar intay xidhay loo cadaabayna dhanka kale waad aragtaa haye daalika arrinkaas waxaan u keenay lianlaa yatakila rajulun qofna inuunan ictimaadin oo itikaal walaa yayas rajulu nina yani yataki biraxmat illah naxariistii ilaahay inaad ka cuskato tidhaado ilaahay waa qafuururaxiimoo wax walbaa iska samaynayaa bisad baa naag loo cadaabay ogow walaa yayas inuuna quusanin rajulun qofna una quusaninna waxaad ku ogaataan inaan weligiiba ajri iyo camal saalixa la imaanin iyo weliba intuu isgubay dembigaa isku khatimay ayuu rabbi iskaga dhaafay raxmad ilaahina waa waasice ogow marka bayna arajaa walkoof ku noolow xagga cadaabka iyo ciqaabta iyo carada allana ka digtoonow oo makrigii ilaahay iyo ciqaabtiisa ha ka amni noqonin xaggan kale raxjada ilaahay raxmadiisa ha ka quusanin weeyaan xadaana abu rabiic sulaymaan bnu daawuud alcataki xadaana maxamed bnu xarbi xadaana zubaydi maxamed bnu waliid qaala zuhriy wuxuu yihi xadaana xumayd bin cabdiraxmaan bn cawf can abi hurayrata qaal samictu rasuula allahi sala allah alay ali wasalam yaquul asrafa cabdun addoon baa xadgudbay calaa nafsihi ku xadgudbay xuquuqdii iyo waajibaadkii lama imaanin wixii ka takliila kamuna tegin naftiisi unbuu ku israafay wax ku xadgudbay binaxwi xadiidi maxmar ila qowli faqafara allahu lahu ilaahayse waa u dhaafay markii cabsi daran uu ku heriyoodoo ku dhintay walam yudkur xadiidmar'ati fii qisati lhirra murshay wa fii xadiidi subaydiyi qaala faqaala allahu caza wajal ilahi wuxuu yidhi likulli shayin akhada minhu shay walba oo akhada ka qaaday minhu ninkan shaya wax ka qaaday dhul iyo bad iyo dabeel qof walba wuxuu qaaday addi maa axadta minhu kun fakaan hal mar bay bannaanka soo dhigeen awood ilahi waba intaasba subxaana wa tacaala xaddaanii cubaydullah bn mucaad alcambari xadaana abi xadaana shaban qataada samaca cuqba ayuu maqlay ibn cabdilgaafiri yaquulu samictu aba saciid alkhudri yuxadiu can nabi sala allah alay wasalam ana rajula nin fii man kaana qablakum dadkii naga horreeyaya raashahu llah subraasha ilahay baa rusheeyey raashahu llahu ilahay baa wuxuu ku sii daayey maala xoola iyo walad carruur carruur iyo maal buu ilahay ku sii daayey أغدقه وأوسعه ووسع له maala wawalada ayuwaasi faqaala liwaladi carruurtiisii markuu dhimanayay buu la dardaarmo wuxuu ku yidhi latafcalunna samayseen maa aamurukum bi waxayna amraaya ow amase lauuliyanna waxaan ku wareejinaya u dhiibayaa miiraadii dhaxalkayga kayrkum ayr qofa idinka ahayn ama dhaxalkayga dad kalaan hadduu dardaarmion ku wareejin ama waxaa ina dhaha ii aqbalo ii fuliya waayahay waxaa noo dardaara wuxuu yidhi idaa ana mitu markaan dhinto faxriquunii iguba wa akharu cilmi raawi wuxuu le waxaa u badan anuu qaal inuu yidhi uma asxaquunii dhuxushayni wadaruunii igu firdhiya filbixar firriixi dabeesha igu bitiya fa innii anigu lam abtahir cinda allaahi khayra abtahir ay lam addakhir lam abtahir ay lam addakhir ma kaydaysanin cinda allaahi khayra wax khayra iga horreeya oo i yaalla ilaahkiisa ma yaalle wain illaahu yaqdir hadduu ilaahay karo calaya kolkaya an yucadibani inuu cadaabana cadabani wuu cadaabaya ilahay inuu cadaabo hadduu awood u yeesho uu helo oo i qabta in illaahu yaqdiru calayhi hadduu ilaahay karo waana calaa xaalati haadibu sidan haddaan ku dhinto oo ilahay sidan ku dhinto uu iqabto way cadaabaya ah. qaala wuxuu yidhi faakhada minhu miihaaqa intaa shardiya jawaabteeda waa maxduuf weye cadbabani qaala faakhada minhu miihaaqa ballan adag oo dhaar lagu adkeeyey iyo carruurtiisa la galay inay saa yeeli doonaan fafacaluu waa fuliyeen daalika bihi arrin igu sameeyeen sidiiba yeelano waa gubeenoo dhuxushiisii iyo dambaskiisiiba bitiyeen rabbii baa ku dhaartay buu nabigu calayh salaam faqaala allahu ilaahi baa wuxuu yidhi maa xamalaka calaa maa facalta horta banaanka imahu waa soo taagay maxaa kugu xumbaaray faqaala makhaafatuka cabsi aan kaa qabo qaala famaa talaafaahu addoonkaasi kulmuuna kulmin hayruha eraygaa waxaaneen cabsidaalooma u sameeyin wax kale muna sheegin famaa talaafaahu hayruha ama famaa talaafaahu ilaahay hayruhaa intaa waxaan ahayn oo qofkaasi loo yeeshay su'aala ma jirin kadibna waa u dhaafay subxaanah waxadaanaa yaxya bnu xabiib alxaarifi qaala xaddaana muctada bnu sulaymaan udarxaaq قال قال لي أبي حدثنا قتادة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن الوليد قال حدثنا أبو عوانة وضع كلاهما عن قتادة ذكروه جميعا وعي شيئين بإسناد الشعب نحو حديثه وكره وفي حديث شيبان وأبي عوان أن الرجل من الناس من ذلك كملها رغزه الله raqasahu allah iyo raashahu allah waa isku maco ilaahay wuxuu ka badiyey oo ku sii daayey u furay maalan fii xadiidi taymiyu fainahu lam yabtahir ninkan isaga lam yabtahirhu haa kaa soo martay lam yabtahir ma kaydaysanin cindallahi ilahi agtiisa khayran wax khayra ugama horeeya qaala fasaraha qataadaa fasiray lam yabtahirtaasi lam yadakhir muku fasiray cinda allahi khayra uma kaydaysanu fii xadiidi shayba fainahu wallahi waa ku dhaartay orta ara cinda allahi khayra waa isku midu ilahi agtiisa wax khayra kuma kaydaysanu fii xadiidi dacwaana mamtaara bilmiim la akhriyo qaala baabun qabuuli tawbati min adunuubi toobadda inuu ilaahay aqbalaayo dunuubta laga toobad keeno wain takararat idunuubu wa tooba dembigii inta uu soo noqnoqon toobaduna ay ka daba imaan ilaahayna dhaafidii iyo saamixiddii waa ku dhex wadaya waa samanaya subxaana wa dembigii inta uu socdo istikfaartii iyo toobadkeenkana ayla socoto rabbina dhaafid shalaad toobadkeenna ila imaatay haddana waa dambowday kuu dhaafi maayo kuma dhahay ilahi subxana wa waa ku ogyahay in habeenay maalinba la dambaabi oo naftii amaaratu bisu ay tahay oo shaydaan kula xeeyiro oo saaxiibku kula socdo oo baycadii iyo mujtamacii oo fasaahsan u dhac kaa wado oo naftaada lagu ibtileeyo lagu fuduuniyo adduun iyo ziinadeedii quruxdeedii waxaasoo dhan haddii waxaas intay kaa tambataan aad haddana isa soo qabatood rabbi u soo cararto waa ku dhaafaya xaddaثna cabdullah cala bn xamaad xaddaثna xamaad bn salma can isxaaq bn cabdillahi bn abi daxa can cabdiraxmaan bn abi camra can abi hurayra can inabi sala allah alيh wasalam fii yaxkii can rabbi caza wajal nabiga ilaahay buu ka warramayaa xadiid qudsi qaala ilaahay wuxuu yidhi adraba cabdun damba addoon addoomahayga ka midab waa la leehay yaa wuxuu dambaabay dembi faqaala markaasu wuxuu yidhi allahuma kfir lii dembii ah, meel kale lama aadin ilaahu ii dambaydhaaf dembigayga faqaala tabaaraka wa wuxuu yidhi adraba cabdii addoonkayga waa dambaabay demba dembi facalima wuxuu ogaaday ana lahu rabba inuu rabbi leeyahay yakfiru dembi dembiga dhaafo wayaakudu u qabto u ciqaabo dadka bidembi bisababi dembi dembi sababtiina u ciqaabo yuu ogaaday macaada waa soo markaas ilaahay saasuu leeyahay waa u dambi dhaafaya haddana waa ku noqon adoonki uma caada waa ku noqon addoonkii faadalma dembigii baa dana sameeyey faqaala ee rabbi rabbi oo ikfir lii ilahu idhaaf dembi dembigay inaan quusata lama rabo rabbi ou idhaaf haddana marka runaa kaa noqo in run ay noqotaan rabaa oo dembigii waa ku noqon doona hadda iska toobadkeed ma jirto waa in tooba saadiqa nasuuxa la rabaa hadda waxay noqotee shaydaan wuxuu haddana kugu riixaba markan hore waa inay kaa dhab noqoto aad ilaahay u run sheegto subxaana wa tacala walow sadaqullah lakaana khayra lahu faqaala tabaaraka wa tacaala ilaahay baa wuxuu leeyahy cabdii addoonkayga adnaba damba waa dambeeb haddana facalima wuxuu ogaaday ana lahu rabba inuu rabbi leeyahay yakfiru damba dembiga dhaafo wayaakudu bidambi dambi wax u qabta uma cadda waa ku noqonaya addoonkii dembigii faadamba waa dambaabay faqaala in rabbi rabbigayo ifir lii dambi idhaaf faqaala tabaaraka wa tacaala anta adirba cabdu waa dambaabay demban dambi facalima wuxuu ogaaday ana lahu rabba inuu leeyahay yakfiru damba dambiga dhaafo wayaakudu bidambi dambiga u qabta icmal cafwan icmal samee maashita waxaad rabayso icmal maashita waxaad rabta samee faqad qafartu laka waan kuu dhaafay yacmal maa shita maxaa ka dhigan tahay yani kulamaa camilta min adunuubi waalmacaasi wa tubta ilayka faqad qafartu laka way ka dhiganta yani wax walbaba samee kol haddaabad ii soo noqonayso faqad qafartu laka ana waan kuu dhaafaya saa way macana qaala cabdulacla laa adri qaala fi aalidata waraabicati icmal maa shita marka saddexaad markaa faraadid ka leeyi ma garanayuu leh waqaala abu axmed bisubayri xadaanii moxamed bnu zanjawayhi alqurashiyi alshayriy xadaana cabdullah cala bn xamaad almarsi almarsi bihada isnaadi xadaana cabd bn xumaydin qaala xadaana abulwaliid qaala xadaana hamaam xamdadan isxaaq bn cabdillahi bn abi dalxat qaal kaana bilmadiinati magaalada madiina waxaa jooga qaasun nin dadka wacdiya oo u qisooda yuqaalu lahu cabduraxmaan bin abi camra la yidhaahdo qaala fasamictu waxaa ka maqlay yaquul asagoo leh samictu abaa hurayrata maqlo yaquulu leh samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam aa maqlo yaquulu leh ina cabdan addoon baa adnaba dembaabe demban dembi bimacnaa xadiida xamaad binu salm uu sheegay dakara alaaa maraat adnaba danban wafi aalidati qad kafartu licabdii falyacmal maa shaa wuxuu rabaa ha sameeyo maadaama uu toobad iyo dembidhaaf mar walba sameynaayo u dhaafaya qofka hadduu dembigiisa uu mar walba ka soo noqonaayo mar walba ilaahay wuxuu kula macaamilaya toobadan iyo cibaadadan runta ka ah ee saadiqada ah ee qalbigiisa ka soo goday ee murugta la socoto ee shallaytada la socoto ee uu nidaamooday go'aansaday inuuna ku noqonaynin taasuu ilaahay mar walbaba subxaanahu wa tacaala kaaga dhaafaya dembigii hore xadana mxamed bn muana xadana mxamed bn jacfar xadana shucba can camr bn murata qaal samictu aba cubaylata yuxadid can abi muusa can inabiy sala allah alيh ali wasalam qaal in allaha caza wajal yabsudu biyadahu bileyl ilahay gacantiisuu fidiya bileyl habeenkii liyatuuba si uu toobad aqbalo u toobadkeeno musiibu nahaar maalintii qofka dambaabay suu u toobadkeeno toobadana alla oga aqbalo habeenkii habeenkiibaa gacanta loo fidinaya wayabsudu yadahu binahaar maalintii bu ilahay gacanta fidinaya liyatuub si oga toobadaqbalo u toobadkeeno musiiu leyl habeenkii kii dembiga sameeyey lianna tuqdi'u laleila wanahaar habeene maalinba dembiguugu socdaa xataa tadluca shamsu min maqribiha meeshay qoraxdu u dhacdo ilaa ay qoraxda ka soo baxdo markaasi way istaagtay albaabkii toobada ee meeshaasi ku yaalla waa la xidhaya wax toobada la aqbalaya ma jirto ama qarqariisada sakaraadka qofkii iyo nafti ay qabato qaala waxaddaana maxamed bnu bashaar xaddaana abu daawuud qaala xaddaana shucub bi hada isnaad naxwa baabu hayrat illahi tacala wa taxriim alfawaaxish ilaahay qiiradiisa iyo inuu xumaanta ka xumaado xumaanta uuna jeclayn wax allaala wixii xumaan iyo macsiya inuu ilaahay ka xumaado wa taxriimi alfawaaxishi fawaaxishta iyo waxa xun ee macaasida iyo zinadu ay ka mid tahay xaaraannimadeeda xaddaana cusmaan bin abi sheekh wa isxaaq bin ibraahiim qaala isxaaq barna qala cusmaan xaddaana jamiican axmash can abi waayil can cabdillahi qaal qaala rasuulu llahi sala allah alayh waali wasalam laysa axadun axad ma jiro axaba ilayhi ka jecel almadxa ammaan min allahi ilaahay qof ilaahay ammaan ka jecel male leanna waa mudan yahay nicamta oo dhan ba asagaa iska leh muncimka nicmada iska lahna xamdi iyo shukri iyo mahadba waa mudan yahay axad ka jecel ma laha min ajli dalika sidaa darteed yuu madaxa nafsahu ilaahay naftiisa xamdiyey ku xamdiyey naftiisa ammaanay subxaana wa tacaala abaalku uu galay iyo mahad iyo mahadnaq intaba asagaa isku xamdiyey alxamdu lilah kam suuradood ilahay shan suuradood baa ka bilowdaan malaynaya walaysa axadun qof ma jirto akyara min allah ilaahay ka nacab ka qiiro badan xumaan iyo xumaan lagu dhaco uu ka nacab ma jirto min ajli dalika ilaahay qiiradiisa iyo inuuna jeclaysa qajaanimoo dhan darteed buu xarama alfawaaxisha fawaaxishta iyo zinada iyo wixii xun oo dhanba saasuu ilaahay la xarimay xadana maxamed bin cabdilahi bn numayr abu qurayb <coughs> qaala waxay وxadثna abu bkر بن abi شhayبة والlفd لh xadثna cabdاللahi cabdاللahi بن نumayr وabu mucaawiyaةa can الأcmش can شhقيq بن سلمة abi wail an abdالlah abi wail can cabdالlah بn mascuudi qaal qaala rasuul الlahi salى الlaه عalيه wasaلم wuxuu yidhi laa أxadu أxad ma jiro akyara min allah ilahay ka qiiro badan yacni xumaanta oo laga xumaado samaynteeda kiirada asalkeeda lakin waa صifo ilahay subxaanaه wataعala taliiqu bijalaali وcadamati ila cunata subxaana xumaan inuuna rabin qofka muslimkaana waxaa loo inu kiiro leeyahay oo xumaanta ka qiilooda oo eelkiisa iyo reerkiisa iyo caruurtiisa iyo wax xumaanay samaynaya ama jiraankiisa ama muslimiinta mar walbaba dembiga iyo munkarka inuu ka xanuunsadaa la rabaa uuna iska caadi baaligaho waa iska caadi inuunan ahaanin baa la rabaa walidaalika xarama alfawaaxisha saa darteed buu ilaahay wuxuuba xarimayba wax allaale wixii fawaaxisha xumaan oo dhan maadahana minha inta muuqatay wabada wixii qarsoon walaa axadun axad ma jiro axaba ilay ilahay ka jecel ammaan min allahi ilahay ammaan wax ka jecel ma jirto lidaalika madaxa nafsa waa mudayah قال حدثنا محمد بن مثنى وبشار قال حدثنا عبد بن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول قلت له وحaan ku yidhi ibn mascuud أبا wائل baa leh anta samictahu min cafwan ninka la yidhaha camr bn mura wuxuu le abawaail markuu ibn mascuud sheegay yaa wuxuu yidhi anta samictahu min cabdillaah maada cabdullahi ibn mascuud ka maqlay abawaa'ilow qaala nacam haa wa rafaca weliba marfuuc buu ka dhigay warka uuna dhaafsiisan yahay annahu qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi laa axadu qof ma jirto akhayra min allah ilahay ka qiimo badan walidaalika sidaa darteed yuxarama alfawaaxisha xumaan xarimay maa dahra minha midda muuqatay oo waa badal midda qarsoon intaba xaaraan waa xaaraam haddaad meel la gasho iyo haddaad bannaanka muujisato labadaba ilaahay agtiisa xaaraam bay ka tahay albaabahaasoo nidhan ilahay waa naga xarimay subxaana abwaabtii albaabihii khayrka ayuu ilaahay noo furay iyo wanaaggii shay kasta oo xumaana lagaa reebo iyada oo dhankii aad wixii naftu raadinaysay wixii oo wanaag ah oo xalaal ah ayuu ilahay kuu furay subxaana wa tacaala haddii zinada la xarimay maaduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi shawadaada ha gudanin xalaal buu ilahay kuu banneeyey xalaal buu kuu banneeyey guur xalaala ayaad ku gudan kartaa inta aadan haysaninay tabartaada ay dhannaynna taqwada ilaahay alla ka cabsi iyo soon iyo cibaadada khayrkood ku mashquusho iyo xumaanta iyo waxaa naftaada kicinayo ood ka fogaato arrimahaasi ku dadaawe wey walaa axadu ma jiro axaba ilayhi lmadxa min allah walidalika madaxa nafsah qala xadana cثmaan bn abi shaybata wزuhayr bn xarb isxaq bn ibrahim qala isxaq barna wqala akhrana xadana jariir can acmash can malik bn xaarit can cabdiraxman bn yaziid cabdillahi bn mascuudin qaal qaala rasuulu llahi sala allah alيh wasalam wuxuu yidhi laysa axadun ma jiro axaba ilayhi ka jecel ilahi almadxa min allah caza wajal min ajli dalika madaxa nafsoodu ammaan walaysa axadun akhayra min allah min ajli dalika xarama alfawaaxish walaysa axadu ma jira axaba ilayhi cudurdaar min allah cudurdaar addoonku inuu ilaahay u calaacalo oo u soo cudurdaarto axad ilaahay ka jecel ma jirto ama inuu ilaahay addoommaha u cudurdaaro oo cudurigoodii cudurdaarkoodii waxay sheegeen lahay oo dhanba uu markuu horeba u diyaariyo sigayna maaragtay u dhihin saas maanan arkin min ajli dalika anzala alkitaaba wa arsala rusul kitaabkii iyo qur-aankii iyo rusushii ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey ah, addoommahuu u cudurdaaraya ilaahay subxaanahu wa tacaala lictidaari alcibaadi ilayhi min tafsiirihim qala xaddaana camru naaqid xadana ismaaciil bn ibraahim bn cunayr can xajaaj bin abi cumaan qaala yaxya xadana abu salm can abi hurayra qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam in allaha yaqaar ilahay waa qiirooda waina almuumina muuminkana yaqaaru waa qiirooda asagana xumaan muuminka lama tuso wakiirat ullahi ilahay kiiradiisa waxaa weeye an yaatiya almu'min wuxuu ka qiiroodo waxaa weeyaan an yaatiya almu'minu inuu muuminka la imaado maa xarama allah wuxuu ilaahay ka xarimay oo la yidhi ha samaynin muumin baa tahaye gaal ma tihiide intii la yidhi inuu la imaado oo xumaantii la imaado taasuu ilahay ka qiiroodaa subxana wa tacala qaala yaxyaa waxadaanii abu salma ana curwata bn zubayr xadaahu ana asma binta abi bakrin xadaathu anaha samicad rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam bay maqasho yaquulu laysa shayun ma jira akyara min allahi caza wajal ka qiiro badan xadaana moxamed bn muhana xadaana abu dawud xadaana aba bn yaziid xarb bn shadaad yaxya bn abi kaiir can abi salmata bn cabdiraxman can abi hurayra can nabiy sala اllah alيh ali wasalam mil riwaayati xajaaj xadaana abi hurayra xadiiu abi hurayra khaasatan xadiika abi hurayra min riwaayati xajaaj walam yadkur xadii asma asma riwaayadeeda dambe <clears throat> muuna sheegin nacam marka xajaaj bin abdicumaan xadiidkiisi wey uu ka warinaya yaya yaxya bin abi kaiir qofka marka alle uu leeyahay walam yadkur xadiia asma faacilku waa xarb bnu shadaad xarb bnu shadaad fii riwaayati yaxya bin abi kaiir muuna sheegin xadiia asma kamaa dakarahu xajaaj suu sheegoo kale saas wey waxadana maxamed bin abi bakr almuqadami xadana bishr ibn mufadl can hishaam can yaxya bin abi kaiir can abi salma can curwa can asma can nabi sala allah alay wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yihi laa shaya ma jira shay akhyaru min allahi caza wajal ka qiiro badan xadana qutayba bnu saciid xadana cabdاlcaزiiz can ibni muxamedi can alcalaa can abi can abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam qaal almu'minu yaqaaq mu'minku waa qiiroodaa xumaan iyo markuu arko waa ka xanuunsadaa waa la qaban dhacyoodaa munkarkii inuu ka hadlo macruufkana faraa lagu yaqaanaa wallahu ilaahay baa ashadu ka daran hayran xagga qiirada qiirada midda kale muminka xumaanta kale iyo waxyaalaha qiirada kale waa jirtaa idan aadamaha وxadana mxamed bn muثanى xadana mxamed bn jacfar xadana shuba qala samictu اlclا bhada اlisnaad baabu qowli اllahi tacala ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xasanaadku wixii xasanaad iyo wanaagood la timaado sayi'aadkii iyo xumaantii qofka ka dhacay ayay tagsiiyaan oo baabi'iyaan wahada min fadli illahi waraxmatihi waa naxariista ilahay waasacay ka mid tahay dembi baad gashay salaad ka dabagee istikfaar ka dabagee toobad ka dabagee waa la tirtiraya haddii laakiin qofkuu soo noqon waayo toobad keeni waayo halkii dembi ee loo qoraayey baa wuxuu ka badan karaa xasanaadkiisii marka miisaankii hadhow sayi'aadkii baa xoog badanaya xasanaadkana waa yaraanaya halaagu halkaasu ka imaani marka laakiin xasanaadkii halkii xasana oo qofkii uu la imaado toban buu ilahi oga dhigaya marka waxaa rogo inkaa ku dhacday xasanadii oo toban ugu yar tahay iyo sayi'adii oo keligeed la qori oo sayi'adu ay ka badatay walaa yahliku cala allahi ilaa halik ilahi agtiisa waxaa ku halaagsan wiilkaa ku dhacda oo dacawa shaqi oo dhurdarsaday xagg alla laga xarimay naxariis kaa uma ilah agtiisa ku halaagsanaa xadana qutayba bnu saciid wa abu kaamil fudayl bn xuseyn aljaxdari kilahuma can yaziid bn zuura walafdin abi kaamil xadana yaziid xadana taymi can abi cuثmaan can cabdillahi bni mascuudin ana rajula min asaaba min imra'atin haweeney buu ku dhacay qublatan dhungasho ah, haweeney ajnabiawey ah yuu meel ka helay fursad waaba dhunkaday timir iyo waxba waan haynaayo wakaalis guriga soo gal timir ka ficanta bannaanka taala siigaada ku dhacday yaan haynaaye tanna waxaa weye way iska dhowhanta wa raaci way gashay timirtii gudihiibaa lasla galay wuu ku soo jeedsada dhammaannaha ku dhegay inay shakido oo foojigdaataa la rabaa ka soo bixi adiga bannaanka keen irinta soo istaaji geli mahayo inay la imaataa la rabaa tasaahul lama baahno inay tasaahusho oo nin ajanabiya ay daba qudlayso wuxuu ku samayn doonaa warwaheyna intuu wax kasta ku samay dhuunta qabto cunaha qaban karaa oo deena uu god u qoyi karaaba marka gabadha waa inay taxadartaa oo ay foojignaataa oo meelahay mari meelahay gelayso iska ilaalisaa faata nabiya sala allah alay wasalam ninkii nin qiimo badanoo saxaabi abu ahaa xogogaasi nafti iyo shahwadii baa jiiday dhunkashadaa keli ah iyo arrintiisu ahayd nabiga calayhi salaam markiiba de walowal baa qabtay badal qofka markuuna dembi u baranin dembiga hore iyo macsiyada iyo xumaana iyo wixii uu sameeyo dembiga wuxuu ahaadaba olol buu ka qaaday wuu ololaya ka marka laakiin xumaanta caadi ka dhigtay wuxuu walalow maalinta macaadibay la noqonaysaa wax danaba kama lahaba danba kama leh qalbigii baa ilan angegay oo dareenka ka tegay ninkii waa kan nabigu u yimid asagoo isdhiibay in la dilo rabaa xadba laga oofiyo aakhara inta loo ciqaabi lahaa haddii u soo baxdo waa lagu dilayaa oo xad baa laga oofinaya diyaar baan u hay bule fadakara dalika lahu arrinkiibuu sheegay faqaala wuxuu yidhi fanazalad waxaa soo degtay waaqimii salaata salaada oogow si saxa oola imow bishuruudihaa wa arkaanihaa adoo ilaalinaya wa khushuuciha darafay nahaar maalinta labadeeda dhinac salaada subax iyo duhur iyo casr wey wa zulafan saacado zulafan saacado oo min alleyli habeenkii ka mida maqrib iyo cisho weeyaane in alxasanaati wanaagyaashaa salaaduhu ay ka horgalka yihiin yuhibna waxay tagsiiyaan asayi'aad xumaanta dhumashadan ay ka mid tahay dalika arrinkaana dikraa waanay lidaakirina u tahay ayadana soo degtay qaala faqaala arajul ninkii baa wuxuu yidhi alii haadihi yaa rasuul allah arrinta maanay khaas ugu tahay oo ligu dembidhaafaya salaadaha qaala nabigu wuxuu yidhi maya liman camila qof kastoo ku camalfala bihaa aayaddan oo min ummatii ummaddeeda ka mid ahoo sayi'a iyo xumaan markuu sameeyo xasano ka dambaysay oo dhan salaadaha ku dadaala ilaahay subxaana wa tacala dembigiisu ku dhaafaya bishaara cadiiba wey waalcibratu fii cumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qaacidoodaas weeyaan qofkay ku degtay aayaduhu kama hadlayaan walidaalika markuu qofku leeyahay aayadahaas gaalada ka hadlaysaan hanagu dhihina waxuu dembigii iyo sifaadkii iyo wixii xumaa ee gaalada qofku uu samaynayo looga digi lahaayoo qur-aankii inuu yidhaahdo ma aha aniga gama hadlaysa aayaddan sida wadiga iyo wacdiga ay oga hadli iyo waciidkana oga hadlaysaa wixii raja iyo muxuu ahaa wacdi iyo baho allaana qur-aanka waa ina khuseeyaa wixii waciid iyo goodi iyo indaar iyo digidaana inagu naga hadlaya qur-aanka waa in labadaba la fiiriyo wey xadana maxamed bn cabdilala xadana muctamir bn sulayman can abihi qala xadana abu cuثmaan can ibni mascuudin ana rajula nin yaata nabiya nabiga u yimid calayhi الsalaatu wasalam fadakara anahu asaaba min imra'atin haweenay buu asiibo ku dhacay ima qubla dhunkasho keliya inay ahayd oo masdan biyadihi taabashay loogu daray aw shaya wax kale laakiin jimaac ma jiro kaannahu yas'al can kafaaratiha jimaac ma dhicin oo xumaantii iyo macsiyadii farjiga ma dhicin laakiin taabasho iyo dhunkashay waxaa wey marka wuxuu weydiinaya can kafaaratiha maxaa kafaara gud iyo xadi ah قال فأنزل الله عز وجل آية ثم ذكر مثل حديث يزيد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سليمان التيمي بهذا الإسناد قال أصاب الرجل من امرأة نبا هوينه وحكوا أصيب شيئا دون فاحشة فاحشة يزينه ويلد وحان هين oo dhunkashiya taabashaanbuu ku sameeyey shumina faataa cumaru bnu khaaab ninkii asagaa ataa wuxuu u yimid cumar ibnu khaaab u yimid oo y cumaru sidana ay qabsatay bal tala keeno nabiga ii raac facadama calayhi cumar ninkii waa weyne madaxuu qabsaday wuxuu yii war naftaada astura idhaaf uma ataa ababakar abubakar baadana u yimid facadama calayhi waa ku weynayey arrin culus bad wax lagu hadli kara maaha uma ata nabiya sala allah alay wasalam u yimid naxariistii nabiga calayh salaam ayuu deena helay waxyigii arxamu araaximiin xaggiis ka timid aqimi salaata darafay nahaari wa zulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayiaat dalika dikra lidaakiriin ayuu helay marka isagoo bishaaro wata ayuu soo laabtay uma dakara bimili xadiidi yaziid xadana cuثman bn abi shayba xadana jariir can sulayman ataymi bi hada isnaad qaal asaaba rajulu min imra'atin shaya nin baa haweenay duuna alfaaxisha wax ka hooseeya zina ka hooseeya ayuu ku sameeyey faata cumar bn khadaab facadima qaal xadana yaxya bnu yaxya wqutayba bnu saciid wa abubakr bn abi shayba wlafd lyaxya akhbarna wqala aakharan xadana abu laxwas can simakin can ibrahim annakhaci wlaswad intaba can cabdillahi bn mascuud qaal jaءa rajulu nin baa u yimid ila nabiy nabiga alayh الsalam faqaal ya rasuul allah rasuul allah inii caalajtu imra'atan haweenay baan la mucaamalooday fii aqsa almadiina magaalada madiina dhankeeda kore ayay igu timi oon ku helay wainii asabtu minhaa hadday mucaamilaan dhex martay oo timir iyo waxsaasoo kale buu yidhi gurigaan soo gal buu yidhi wainii asabtu minhaa gabadhii waxaan ku sameeyey maa duuna an amasaha intaana jimaacin amasada jimac waxaan jimaac ahayn waan ku sameeyo taabashaya dhunkashaa fa ana haada aniga waa ikan fadlii fiya waxaad igu xukuntaa aniga maa shita waxaad rabto wixii ii soo baxa kitaabka alle iisoo saara diyaar baan laahay aakhiru ka walwalaya ka walbahaanaya in loo cadaabo faqaala lahu cumaru cumar baa ku yidhi laqad satara allahu sataraka allah ilaahay baa ku qariyo ku asturay laguma ogeynay low satarta nafsaka naftaada maa asturtid markii horeu ka soo dhacay qaala falam yarudda nabiyu sal slam shayan ninkii markuu nabiga saa ku yidhi waxba uma jawaabin faqaama arajulu ninkii baa iska kacay fadalaqa tag markii wax jawaabo waaye ila nabigu waxyiibuu sugaya waxyina markaa ma hayo iska jawaab ma aha faatbacahu nabiyu nabiga calayh salaam baa soo raaciyey rajulan dacah nin buu yidhi orod ninkaa igu yeedho soo celi wa calayhi hadihi alaaya aayaddunu ku akhriyay waaqimi salaata darafay nahaari wa min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikra lidaakiriin faqaala rajulu min alqowm nin baa wuxuu yidhi dadkii ka mida yaa nabiy allah hada lahu khaasa ma ninkani gaar ku tahay aayaddan iyo bishaaradan weyne cadiimka mase waa caamanu bal linnaasi kaaf qaalu bal linnaasi kaaf may dadkao dhan baa iskale buu nabigu sala allah alay wasalam toobadda ilaahay maftuux weeyaan xasanaadkuna sayi'aadkay baabi'iyaan xadaana moxamed bin muana xadaana abu nucmaan alxakam bin cabdillahi alcujli xadaana shucab bin xajaaj can simaak ibn xarb qaala samictu ibraahim yuxadiu can khaalihi abtigiis oo ka maanta waa lagu sheegay alswad ibnu yaziid isagana ahaa can cabdillahi bn mascuudi can nabi sal slam bimacna xadiid abi axwas wa qaala fii xadiidihi faqaala mucaad yaa rasuul allah hada lihada khaasa aayadan iyo bishaaradan ma ninkani khaas ku tahay aw lanaa caama masalada dhanna caam noo tahay hadda ninkii sheegay mucaad ninkii hadalka weydiiye mucaad riwaayada ku faa'idaysa iska soo celceli maaha xadiidka la soo celina mid walba faa'ida wadataa mucaad bu ahaa saa'ilku qaala wuxuu yidhi bal lakum caama maya dhammaantiin waad leedihiin aayadda waxay ka hadlaysaayo in alxasanaat yudibna sayi'aad waa wada leedihin xaddaana xasan bnu caliy alxulwaani xaddaana camr bnu caasim xaddaana hamaam ibnu munabix isxaaq bn cabdillahi bn abi dalxa can abihi aabihi can anas leh adeerkii canas bnu maalik qaala jaa rajulu nin baa u yimid ila nabiya nabiga calayh salaam faqaal yaa rasuula allah asabtu xadda xad baan ku dhacay fa aqimu calayhi iga ofi dembi xad waajibinaya xuduudda ka mida ah. yani dembigi baa la weynaaday marka wuxuu isku arkay waxay leedahay xad tacsiir waad ka weystaa sheekadaada dhagax baa ku soo bixi doona magaraac faaqiimu calayhi iga oofi wuxuu ahaadaba qaala waxadarat isalaatu salaaddii baa markaa la gaadhay waajibkaheed fasallaa maca rasuulilah nabigu la tukana calay sala asagoo jawaaba siinin falamaa qada salaata markuu salaadda bogay qaala yaa rasuulala innii asabtu xaddan xad baana ku dhacay cunaag baan taabtay dhunkale faaqim fiya kitaab allah kitaabkii ilaahay ugu toosi oo ugu og qaala wuxuu yidhi markii dee iska waa kii iska tegay oo kadib la soo ceeyey qaala wuxuu hal xadarta salaata macana salaada macanaga jamaacada manala tukatay qaala nacam haa qaala qad gufira laka waa lagu dhaafay farriintaasa xagga lakaaga timid aayaddaasna waa timid waa lagu dhaafay niyadiisa iyo xanuunkii ay ku qabatay dembigii uu galay iyo qalbigiisa toobadii ka soo go'day ayuu rabbi la socdaa subxaanah xadana nasr bn cali aljahdami zuhayr bn xarb bukhaydama lafdi zuhayr qaala xadaana camr bn yunus xadaana xikrimata bnu camaar xadaana shadaad xadaana abu umaamata qaala wuxuu yidhi abu umaama radi allahu canhu baynamaa rasuulullah xilli nabiga calayh salaam fi lmasjid masaajidka uu ku jiro wanaxnu qucuudun macah annagana aan la fadhiino waxyigii baa laga qaadan cilmigii baa laga baran nabiga calayh salaam wacdigii iyo tawjiihii iyo tawciyadii baa laga dhegaysan nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa iyo sifaadkiisa iyo lafadhigiisa ayaan raxmad ahaa id ja'a rajulu nin baa noo yimid fujaayow nin baa fadh igu soo booday soo baxay faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuul allah inii asabtu xadan xad baan ku dhacay oo asiibay faaqimhu calaya iga oofi fasakata canhu rasuululah waa ka aamusay sala allah alay ali wasalam uma acada waa ku celiyey faqaala yaa rasuul allah inii asabtu xadan xad baan ku dhacay faaqimhu calaya iga oofi fasakata canhu waa ka aamusay wauqiimat salaatu salaaddii baa la galay intii hadalkii uu ninkii waday falama insalafa nabiyullah sala allah alay ali wasalam nabiga markuu salaaddii ka baxay qaala abu umaama wuxuu yidhi faatabaca rajulu rasuula allah nabigu hore u raacay xiina insalafa markuu salaadda ka baxay tii hore inay tahay waa dhici karta qiso labaad inay tahay ka nabigii buu raacay watabactu rasuulallah anna nabigii baan raacay calayh salaam buu leh abuumaama andur liandura saan u fiiriyo maa yaruddu cala arajul ninkan asagaa xaalkiisa wuxuu ku dambayn doono nabigu wuxuu ugu jawaabi doono ayaan rabaa inaan cilmigii baa iga galay annagu waan daba socdaa falaxiqa arajulu rasuula allah ninkii nabiga calayh salaam buu gaaray faqaala ku yidhi yaa rasuul allah inii asabtu waxaan ku dhacay xaddan xad faaqimhu calaya iga oofi baan ku yidhi qaala abu umaama wuxuu yidhi faqaala lahu rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa ku yidhi ara'ayta waxaad ii xiina kharajta min beytik gurigaada markaa ka soo baxday alaysta min qad tawada'ta kaad soo weysaysatay oo faaxsanta alwuduu weysadana aad soo hagaajisay se weyse nidaamsan oo sharci ah isbaaq ah maada soo weysaysanin adoo salaad u jeedan maada soo bixin qaala balaa yaa rasuulallah haa waa soo weysaysay qaala uma shahidta salaata macana salaada jamaacada manala xaadirtay manala tukatay faqaala nacam haa yaa rasuul allah haa qaal faqaala lahu rasuulu llahi wuxuu ku yidhi calayhi salaam faina allaha qad qafara laka xaddaka xaddaad sheegaysay iyo wixii tacsiirahoo rabti lagu mariyo waa kuu dhaafay ilaahay ow qaala dambaka dembigaada ilahay waa kuu dhaafay weysada aad weysasanayso xubin kastoo dhaqayso dembigiisaa raabaa daadanaya biniya ikhlaas inala imaato xuduurulqalbi ogaato arrintaasi ixtisaab iyo ajir raasasho intaasoo dhan baa la rabaa inay qalbigaada xaadir ku tahay mujarad xubno lala dhaqaayo maaha arrintu dembi baa lagu dhaqaa lagu dhaafaa socodkaa socota tallaabadii masaajijka midna daraja midna dembi baa lagaaga dhaafaya midna xasanaad baa lagugu qorayaa sidaa masaajidka haddaad gashood salaad ku sugaysan ajir salaadda ku jirta malaa'igta baa kuu duceynaysa haddaad salaaddii jamaacadeeda tukatayna aairin daraja ugu yar ilaa adcaafin kaiira ayay noqonaysaa biikhlaasika wa tibaacika ayay ku xidhan tahay iyo hadda niyadaada xuduur kale intuu yahay marka raxmatullaahi waasica naxariista ilahi waa waasac way shumaysa addoonka inta uu yahay niyad wanaaggiisa iyo daacadnimadiisa ayuu ilaahayna subxaanahu wa tacaala maciise yahay wallahu aclam wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed